akhaahum saalixa ayuu maaragtay ilaahay meel walba ku bilaabayaa oo waxa weeye aayado badan ilaahay uu kaga hadlay marka waxa uu yidhi qabiilo macruufa oo la yaqaano mashhuura weye waxaa la yidhaahdaa thamuud biismi jaddihim awowgood magiciisii weeye baa la yidhi oo la dhashay baa la yidhi jadiis labadooduba marka waxaa dhalay baa la yidhi jafira ibnu iram iram ayaa dhalay ba layihi labadaa nin oo waxa weye jati jatir ibnu iram ayaa dhalay ba leeyahy marka iram oo ibnu sam ah oo sam ibnu nuux gala ayay iyaguna ka soo jeedaan siday reer caadba u gelayeen eh, iram ayay iyaguna waxay galaan ba la yidhi iram oo markaa waxay isku yihiin qabiilo meel bay isugu tagaan laakiin waa laba qabiilood oo waaweyn oo kala baxay bay ahaayeen oo qabiilna reer caad baa la odhan jiray qabiilna reer tamuud oo way kala farcameen waxa uu leeyahay ibnu kathiir raximahullah markaa saam ibnu nuux ayay galaan wa kaanuu caraban min alcaarab min alcaarida waxay ahaayeen carabtii asalkaayd oo aynu soo sheegnay oo qisatu huud markaynu ka hadlaynay aynu ka soo hadalnay ayay ka mid ahaayeen iyaguna oo waxa weye carabta asalkaa ayay ka mid ahaayeen wey waxay deganaayeen yaskunuuna alxijra meesa meesha la yihahdo alxijr aladi bayna bayna alxijaaz wa tabuk tabuk magaaladan hadda macruufka ah oo waxa weeye ku taala sacuudiga markii horena waxa weye waktigii nebigana calayhi salaatu wasalaam gaswatu tabuk oo waxa weeye ku caanbaxday meesha ayay u dhowaayeen waqad mara rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu waa soo maray calayhi salaatu wasalaam markii uu tabuk u socday oo uu ka yimid madiina dariiqii uu soo maray bay ahayd oo waxa weeye maalin buu soo maray halkaa waxa weeye wuxuu yihi marka wa kaanuu waxay ahaayeen bacda qowmi caadin reer caad ayay ka dambeeyeen marka oo waxa weye reer caad ayay ka dambeeyeen wa kaanuu yacbuduuna alasnaam sanamye ayay caabudi jireen iyaguna sidii reer caad oo kale fa fabacatha allahu fiihim saalix saalix ayuu ilaahay u diray oo waxa weeye loola diray inuu maaragtay dacwada gaarsiiyo yadcuuhum ila tawxiid inuu tawxiidka gaarsiiyo ayuu ilaahay u diray marka haddaba markaa eh, nimankaas oo la yidhaha reer tamuud oo gala iyaguna maaragtay iram ibnu sam ibnu nuux ayaynu markaa tafsiilinaynaa oo nabiyullaahi saalex loo diray calayhi salaam marka waxa uu ibnu kathiir inoo caddeeyey halkaa inay asalkooda ahaayeen maaragtay dadkii carabta ahaa inay ka mid ahaayeen oo carabtii aynu niri carabtu labay uqaybsantay baynu niri carab waxa weeye la carabeeyey oo waxa weeye e, dhuriyatu ismaaciil calayhi salaam iyo carab asala oo waxa weeye markoodii hore carab ahaa oo carab loo yiqiinay oo waxa weeye tamuud iyo reer caadi iyo way badnaayeen jurham iyo ayaa ka mid ah oo qabiilkii la degay maaragtay e, maka degey oo nabiyullahi ismaaciil maaragta ku dhex koray way badnaayeen marka waxaan ugu horumarinaynaa marka tacriifu saalix calayhi salaam waxaa la yidhi waxaa la oran jiray wuxuu yihi ibn kahiir raximahullah huwa cabdullahi wa rasuuluhu wa addoonkii ilaahay oo rasuulkiisa ahaa saalix ayuu ku magac dheer yahay ilaahayna uu maarata ku magacaabay oo macruuf ku yahay ibnu cubayd ayaa la yidhi marka baa la oran jiray ibna asifa ibnu naasir ibn maaragtay cubayd ibn jaadir ibn thamuuda halkaa ayuu thamuud ka galaa ayaa la yidhi thamuudna waxa weeye jaasir ayaa dhalay baa la yidhi ibna iram iram ibna sam weye markaa ibnu nuux calayhi salaam nabiyullaahi nuux ayuu galaa aad iyo aad wax badan kama socdo oo waxa weeye nuux ayuu markiiba gelayaa ayuu maaragtay leeyahay marka aabihii cubayd ayaa lagu magacaabay ibnu asif awowgiisa kalena waxa weeye e, maasik awowgiisa kalena cubayd ibnu jaabir ayaa lagu magacaabay tamuud buu markaa galaa tamuudna waxaa dhalay ba la yidhi jaafir ibnu iram ayaa dhalay iramna waxaa dhalay sam ibnu nuux calayhi salaam sidoo kale waxa uu leeyahay e, xaafid ibn xajar fii fatxilbaariga marka uu sharaxayo qowluhu tacaala wa ilaa tamuuda akhaahum saalixa waxa uu leeyahay waxaa la yidhaahdaa saalix ibnu cubayd ibnu asiif marka asif meeshuu ka yidhi ibnu kathiir ayuu yidhi asiif marka waa isku dhowdahay inta kale waxa weeye waa isaga macno weeye oo waxa weeye waa isku dhow yihiin magacyo yaryar ayay ku kala duwan yihiin oo waxa weeye ibnu xajarna halkaasuu kaga hadlay laakiin waxay isku waafaqsan yihiin inuu iram ibnu sam galo ibnu nuux wuxuu yidhi marka ibn xajar wa kaanat manaaziluhum meeshii ay deganaayeen dhulkay deganaayeen wuxuu ahaa bilxijri wa huwa bayna tabuuk walxijaaz waa la isku itifaaqsan yahay inay halkaa deganaayeen waana meel macruuf oo hadeer la yaqaano oo waxa weeye meeshii ay deganaayeen waa meel macruufa xijri baa la layihaha wuxuu yidhi marka wa qowluhu buu yidhi marka ibn xajar wuxuu sharaxayaa alxijru macnaheeda alxijru buu yidhi mawdicu tamuud weeye waa meeshii ay deganaayeen marka xijriga macnihiisa ayaa mararka qaarkood waxaa ku soo aroora iyada oo laleeyahay waa mamnuuc oo waa xaaraam loo jeedo leannahu marka ay lahaayeen qowluhu tacaala wa qaaluu haadihi ancaamun wa xarthun xijrun ay macnaha mamnuucun baa laga wadaa xaraamun ay macnaha cid kale ma cuni kartay ka wadaa iyo qowluhu tacaala markuu ilaahay yidhi yowma yarawna almalaa'ikata laa bushraa yowmaidin lilmujrimiin wayaquuluuna xijran maxjuura ay xaraaman muxaraman waxaa la yidhahdaa baa la yidhi marka luuqadda carabiga wa kullu mamnuucin fa huwa xijir wax walba oo xaaraam ah oo lagaa mamnuucay waa lagaa xanibay weyi oo waa xijri kaaya laakiin marka la leeyahay wa ilaa tamuuda akhaahum saalixa oo halkaa laga hadlaya asxaabu alxijri kadabat asxaabu alxijri almursaliin waxaa laga wadaa ay macnaha meeshay deganaayeen ayaa la odhan jiray alxijr waa meeshay deganaayeen weeye marka magaceedii waa meel macruufa nebiga calayhi salaatu wasalaamna wuu soo maray markuu tabuuq u socday waana inoo imaanaysaa iyo waxa weeye siduu nebigu u tilmaamay iyo axaadiista ku soo aroortay iyo waxa weeye meeshii uu soo maray gadaal baynu qodob gaaraynu ka dhigi doonaa haddii rabbi idmo wuxuu yihi ibnu kathir marka halkaa marka waxaa inooga caddaatay eh, abtiriskiisii iyo waxa weeye in uu galo sam ibnu nuux calayhi salaam oo waxa weeye iram ibnu sam inuu galo ayaa inooga caddaatay halkaa oo waxa weye reer tamuud dadka ayay galaan oo waxa weye way isku dhow yihiin iyaga iyo nimankii aynu soo marnay oo waxa weeye reer aad aad iyo aad bay isku dhow yihiin oo waxa weye waa dad isku dada wey labadooduna carab bay ahaayeen ayuu maaragtay ibnu katiir leeyahy oo ku caddaynayaa oo dadkii carabta asalka ahaa ayay ahaayeen wuxuu yidhi marka ibnu katiir raximahullah fadacaahum ilaa cibaadati illahi waxdahu laa shariika lah wuxuu ugu yeeray inay ilaahay caabudaan oo shirkiga bannaanka ka maraan oo iska daayaan waxyaalahan shirkiga oo ilaahay keliya caabudaan ayuu ugu yeeray oo wuxuu yidhi maaragtay ilaahay keliya caabuda wa an yatraku alasnaama waalandaad inay sanamyadii iyo waxyaalihii ay ilaahyada ka dhiganayeen inay banaanka ka maraan oo ka tagaan ayuu ugu yeeray walaa yushrikuu bihi shay-an ilaahayna ayna shirki la wadaajin oo wuxuu yidhi war ilaahay shirki ha la wadaajinina fa aamanat bihi daa'ifatu minhum qayb ka mida ayaa rumaysay marka oo waxa weeye nebiyada qaar baa inoo imaanaya iyadoo laleeyahay daa'ifa ayaa rumaysay sida shucayb iyo maaragtay saalix iyo waxa weeye qayb ka mid ah ayaa rumaysay marka wuxuu yidhi marka fa aamanat bihi daa'ifatu minhum qeyb ka mid aha rumaysay oo daa'ifa waxaa la yidhahdaa koox markaa waxa weeye aqi aqaliye oo yar wey leanna waxa weeye markii loo barbar dhigo intii gaalowday inta rumaysay dad yar bay noqonayaan markaa inta rumaysay leanno intoodii badnayd waa gaalowday weeye oo intii badnayd gaalnimo ayay maaragtay ku sugnaato waa gaalowday wuxuu yidhi marka raximahullah intoodii badnayd waa gaalowday marka wa naaluu minhu bilmaqaali walficaal waxa ay sameeyeen inay maaragtay weliba haddana ay dhibeen oo maray yidhahdaan waa ku dilaynaa maray yidhaahdaan waxa weeye hashii ay dilaan dhibaatoo dhan ay ku sameeyeen mashaakil aad u fara badan bay ku sameeyeen oo waxa weeye qisatu saalix calayhi salaam waxyaale cajiiba ayaa ku soo arooray oo waxa weeye niman aad iyo aad u maskax adag ayay ahaayeen oo waxa weeye gaalnimadu aad iyo aad ugu weynaatay wa hammuu biqatlii inay dilaan bayba ku sirteen oo ku fekereen oo yidhahdeen gebigiisaba aynu dillo oo waxa weeye sida inoo imaan doonta aayadaha qur-aanka wa qataluu naaqata hashiina waaba dileen oo hashii loo diro mucjisada ahayd iyada waaba dileen iyadana qayb dhan baynu kaga hadli doonaa habkay u dileen iyo siday u dileen alatii jacalahu allahu xujatan calayhim faakhadahum allahu akhda casiizin muqtadir markaasaa ilaahay waxa uu qabtay dee qabasho adag oo waxa weeye awooddiisii ilaahay uu ku muquuniyey oo iyagoo dhan baabaha ka dhigay oo la halaagay wey halaagii baa marka ku sugnaaday leanna waxa weeye iyaga ayaa markaa kasbaday in la halaago wey qodobkaa marka waxaynu ka qaadanay in nabiyullaahi saalex calayhi salaam tacriiftiisiina waa garanay habkii loo diray iyo ulajeedadii loo dirayna waxay ahayd inuu maaragtay dadkan shirkiga ka nahyo oo waxa weeye sanamyada ay ka tagaan iyo waxaan ay caabudayaan ilaahay keliyana inay caabudaan iskana daayaan waxaan ay ku jiraan waxaynu usoo gudbaynaa marka oo sharaxaynaa aayadaha qur-aanka oo ku soo arooray qisatu saalix calayhi salaam kama fi lqur'aan siday qur-aanka ugu soo aroortay ayaynu qeyb ka soo qaadanaynaa aayado aad u fara badan baa ku soo arooray oo aynu wada keeni karin laakiin qeyb baynu ka soo qaadanaynaa ilaahay waxa uu yidhi fii suurati alacraaf wa ilaa tamuuda akhaahum saalixa qaala yaa qowmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin gayruh qad jaa'atkum bayinatu min rabbikum haadihi naaqat llahi lakum aayah fadaruuha ta'kul fii ardi illah walaa tamasuuha bisuu fayaakhudakum cadaabun aliim waxa uu ku bilaabay ilaahay wuxuu inoo sheegay inuu nebiyullaahi saalix u diray reer tamuud meeshii ay deganaayeen inuu u diray oo waa dadkaa deganaa xijir tamuudna waxaynu nidhi waa ninkii ay ku abtirsanayeen waa qabiilkii iyo waxa weeye odagii ay ka soo jeedeen qaala markaasuu waxa uu ku yidhi yaa qowmi llaha maa lakum min ilaahin gayru ilaahay caabuda ilaah kale oo aad leedihiin ma jiro oo sanamyadan iyo waxaan aad haysataan isaga taga dariiqii nebiyadii ka horreeye mareen ayuu maray leannao nebiyadoo dhan waa noocaa nebi walba waxa uu leeyahay yaa qowmi icbudullaha maa lakum min ilaahin hayru ilaahay mooye ilaah kale malihidine waxaan iska daayay shirkigo ilaahay caabuda ayuu nebi walba ku odhanayaa qoomkiisii waxa uu ku yidhi marka qad jaa'atkum bayinatu min rabbikum aayad cad baa idii timid oo waadixa oo waxa weeye haadihi naaqatullah hashii buu ujeedaa mucjize loo siiyey hashaa ayaa idii timid waxay idii tahay aayad lakum aaya calaamad bay idii tahay ida tusasaysa oo ida tusinaysa inaan run sheegayo oo ilaahay soo diray oo waxa weeye ilaahay uu ida amrayo inaad keliga caabudaan ayuu waxa weeye oo halkaa maaragtay u caddaynaya fadaruuha ka leexda oo isaga taga ta'kul fii ardi illah dhulkaa ilaahay ha daaqdee faraha ka qaada buu yidhi oo dhulkaa idinku malihdina waa ardullaahi weeye ilaahay baa dhulkana leh hashana leh idinkana ida abuure faraha ka qaada oo waxa weeye daaya ha daaqda dhulkaa ilaahay walaa tamasuuhaa bisuu wax xumaana ha taabsiinina oo hashaa haddaad dhibaato taabsiisaan oo xumaan ah ku samaysaan waxaa ida qabanaya markaa dhibaata idinku dhacayso fa ya'khudakum waxaa ida qabsanaya cadaabun aliim cadaab adag cadaab daran oo kulul oo ida dhibaateeya ida xanuujiya ayaa idinku dhacaya markaasuu haddana wuxuu xusuusiyey markuu tawxiidkii u sheegay oo hashi ilaahay uu ka naahiyey oo yidhi hashaa taabanina ayuu wuxuu yidhi wadkuruu xusuusta oo waxa weeye waxaad xusuusataan wadkuruu id jacalakum khulafaa'a min bacdi caadin waxaad xusuusataan ilaahay markuu idinka dhigay min bacdi caadin reer caad markii la halaagay oo ilaahay idinkuu ida keenay xusuusta buu yidhi nebi huudna saas oo kaluu ku lahaa qoomkiisii war xusuusta ilaahay maaragtay markuu idinka dhigay min bacdi qowmi nuuxin reer nuux qowmi nuux markii la halaagay kabacdi ilaahay nicmada uu idiin galay xusuusta marka nebi walba wuxuu xusuusinayaa nicmadii iyo wanaaggii ilaahay u galay ayuu xusuusinayaa qoomkiisii oo wuxuu leeyahay war xusuusta wanaagga ilaahay ida siiyey oo iska daaya xumaantan iyo dhibaatada aad ku jirtaan marka saasaa la rabaa qofku nicmada ilaahay uu siiyey inuu xusuusto oo markaasi uga shukri naqo leannao nicmada ilaahay markii aad garatid oo aad ku fekertid oo aad istiraahid yaa ku siin karaa haddaan ilaahay ku siinin waxaa markaa ay kugu bixinaysaa oo waxa weeye naftaada markaas ay ku boorinaysaa inaad ilaahay ku shukri naqdid oo waxa weeye ilaahaygii nicmada ku siiyey inaad ku shukri naqdid bay kutusaysaa markaa wa bawa'akum fi lardi dhulkiibuu ida dejiyey shala waa la halaagay reer caad idinkana maantaa dhulkii layda dejiyey war ilaahay ka baqa ayuu yidhi tattakhiduuna min suhuulihaa qusuura waxaad ka dhiganaysaan guryo waaweyn dhulka meeshii dabacsanayd guryaha ka dhisanaysaan watanxituuna aljibaala buyuuta waxaad kaloo samaysanaysaan buu yidhi guryo waaweyn ayaad waxaad ka dhisanaysaan buuraha oo buuraha inta qoraan baa layidhi naxtigu waxa weye markii waxa la qoro oo waxa weye la qorqoro wey intay buurihii dhagaxii qoraan bay guryo ka dhigayaan ba yidhi oo waxa weye saasay samayn jireen fadkuruu aala allah war nicamka ilaahay iyo waxa weye wanaagga ilaahay idii galay oo waxa weye idiin nicmeeyey inta xusuusataan ilaahay ka baqa walaa tacsaw fi lardi mufsidiin war dhulkaa fasahaadinina ayuu yidhi oo waxa weye fasahaadka dhulka ka daaya ilaahay nicmadaasoo dhan buu idii galaye war fasahaadka dhulka ka daaya intaasoo dhan oo wanaaga ayuu waxa weeye ku booriyey oo waxa weeye uu sheegay qaala almala'u aladiina kafaruu min qaala almala'u aladiina istakbaruu min qowmih kuwii kibray almala' waxaynu nidhi waa nimankii madaxyooyinka oo cidda hogaaminayey oo waxa weeye ama boqorro ha noqdeen ama waxa weeye salaadiin ha noqdeen ama waxa weeye markaa ha noqdeen xukuumada kuwa haysta waa dadka dadka hogaamiye ayaa la yidhaahdaa mala qabiilka cidda hogaaminaysa oo waxa weeye kibray buu yidhi ilaahay nimankii kibray min qowmihi oo qoomkiisa waxay ku yidhaahdeen liladiina istudcifuu kuwii ducafada ahaayoo la daciifsaday oo masaakiinta ahaa liman aamana minhum oo waxa weeye nebiyullaahi saalex rumeeyey waxay ku yidhaahdeen ataclamuuna ma ogtihiin tihiin anna saalixan mursalun min rabbi ma waxaad ogtihiin oo aada maaragtay caqiidaysantihiin wa waxa weeye waa inkiraad wey way ku inkirayaan macnaha ma waxaad ogtihiin oo rumaysantihiin inuu saalix yahay rasuul ilaahay soo diray markaasay dadkii mu'miniinta waxay yidhaahdeen qaaluu innaa bima ursila bihi mu'minuun annagu wixii nabiyullaahi saalex lala soo diray waanu rumaynay oo waxa weeye iimaan saxiixa la nimid waana rumaynay nabiyullaahi saalex calayhi salaam haddaba markaasay hadleena waxay yidhaahdeen ilaahay wuxuu yidhi qaala aladiina istakbaruu markay qoladii mu'miniintaa jawaabeen oo yidhi annagu waa rumaynay nabiyullaahi saalex wixii lala soo diray iyo diintii lala soo diray baanu raacnay aayadihii ilaahay inoo yimid baanu ogolaanay ayay waxay yidhaahdeen markaa qaala almalau aladiina istakbaruu innaa biladii biladii aamantum bihi kaafiruun annagu wixii aad rumayseen waa ku gaalownay oo ma rabno oo waxa weeye saalix iyo waxaad rumayseen iyo diinta lala soo dirayba waxa weeye waa ku gaalownay wey gaalnimo ayay caddaysteen marka fa caqaru naaqata hashiina way gooyeen oo waxa weeye way dileen wa catow can amri rabbihim arrintii ilaahayna waa ku kibreen oo waa ku xadgudbeen wa qaaluu waxay yidhahdeen marka markay hashii dileen way gaaloobeen haddana hashii dileen fasahaad sameeyeen intaasooda markay sameeyeen ba haddana waxay yidhahdeen yaa saalixu saalixow yaa saalixu itinaa bima taciduna in kunta min almursaliin haddii aad tahay rasuul la soo diray waxa aad noogu goodiyeysid oo aad noo ballan qaadaysid ood na leedahay haddiidan ilaahay rumayn waa laydi cadaabayaa keen cadaabkii ilaahay baan rabnaaye marka horey baynu u sheegnay qoom walba markay gaaloobaan oo waxa weeye ay diidaan nebigii loo soo diray ayay haddana waxay ka dalbanayaan in uu markaas u keeno cadaabkii oo waxa weye cadaabkii bay ka dalbanayaan markaasaa nebigu ilaahay baryaya kabacdi markaasaa la halaagaya ilaahay waxa uu yidhi faakhadathm alrajfatu faasbaxuu fi fi daarihim jaasimiin gariir ayaa ku dhacay alrajfa waa zalzaalka iyo dhulku markuu gariiro oo waxa weeye dhulkii oo dhan baa hal mar lala gariiriyey markaase waxa weye waxay noqdeen afgembi inay u dhaceen jaasimiina maaragtay eh, rukabihim iyagoo waxa weeye aad moodid inay eh, sujuudsan yihiin ayay afgembi inta wada dhaceen oo lowyaha dhulka ku wada dhufsadeen ayaa waxa weeye mayd wada yihiin oo wada halaagmeen wey fatawallaa canhum wuu ka jeensaday marka oo wuxuu markuu arkay ciqaabtii ku dhacday iyo sida loo halaagay ayuu ka jeensado wuxuu yidhi wa qaala yaa qowmi buu yidhi intuu la hadlay laqad ablagtukum risaalata rabbii waan idin soo gaarsiiyey caqiidadii iyo tawxiidkii iyo kitaabkii layla soo diray iyo dacwadii wa nasaxtu lakum waana idiin naseexeeyey walaakin laa tuxibuuna naasixiin ma jeclidin idin laakiin idinku kuwa jecel ma tiidin in laydin naseexeeyo sidaa daraaddeed ayaa halaagan iyo mashaakilkan idinku dhacay marka maanta wax aniga aan idinka hakraday ma jiraane waxaan idinkaa isku keenay wey marka eh, hadhowba inoo imaanaysaa oon tafsiilinaynaa kalaamkaas iyo waxa weeye sida uu u waafaqayo oo waxa weeye nebi walba uu saa qoomkiisii ku dhahayo iyo nebi maxamed siduu ka yidhi markii quraysh ay waxa weye iyaguna saas oo kale ay beder la laayey wixii uu ku yidhi qodob dhan baynu ka dhigi doonaa haddii rabbi idno aayadaha marka fi suurati alacraaf aayadda toddobaatan iyo saddex ilaa iyo waxa weye toddobaatan iyo sagaal buu ilahay kaga hadlay bacda qisati caad alayh eh, bacda qisati huod calayhi salaam markii uu ka hadlay ayuu ilaahay markaa reer thamuudna eh, ku xijiyey iyo waxa weeye nebigii loo diray oo saalix ah iyo waxa weye wixii dhex maray haddana markaa sidoo kale waxaa iyadana kusoo aroortay fi suurati huod ayaa haddana ku soo aroortay ilaahay wuxuu yidhi wa ilaa tamuuda akhaahum saalixa qaala yaa qowmi icbud llaha maa lakum min ilaahin gayru huwa ansha'akum min alardi wastacmarakum fiiha waxa uu yidhi ilaahay waxaanu u dirnay nabiyullaahi saalex ayaan u dirnay reer tamuud markaasuu tawxiidkii ugu yeera markaasuu wuxuu xusuusiyey ilaahigii abuuray markuu yidhi war ilaahay caabuda ilaah kale maleydina ayuu wuxuu yidhi huwa ansha'akum ay ilaahayda abuuray weeye oo min alardi ardi dhulkeedu ku abuuray wastacmarakum fiiha macnaha ida dejiyey oo wax walba idiin nicmeeyey oo waxa weeye dhulkaan idinku iskama ida degi karin haddaan ilaahay ida siinin wayo ida dejin fastakfiruuhu ilaahay u toobad keena u dembi dhaaf dalbada ilaahay dembi dhaaf weydiista uma tuubuu ilayhi ilaahay u toobad keena ina rabbii raxiimun ina rabbii qariibun mujiib ilaahay waa qariib waa kuu dhow yahay wax walba waa maqlaya mujiibun liman taaba wa anaaba ila allah ilaahayna waa ajiibaya oo waxa weeye waa ka aqbalaya qofkii toobad keena oo ilaahay usoo noqdaa intaasoo wanaaga markuu ku yidhi waxay ku yidhaahdeen qaaluu yaa saalixu qad kunta fiina marjuwan qabla haada waxaad ahayd bay dhaheen saalixow nin la jecel yahay oo waxaan kaa rajaynaynay wanaag oo waxa weeye nin aada lagu xisaabtamayaad ahayd marjuwan qabla haada ay macnaha waxay ka wadaan waxaad ahayd nin lagu xisaabtamayo oo reerku ku xisaabtamayey oo qabiilku ku xisaabtamayey oo la islahaa ninkaani nin aad reerka u anfici doonuu noqonaya oo waxa weeye sanamyaduu si fiican u caabudi doona ayaa maxa weeye aan kaa rajaynayn atanhaana macnaha qabla haada intaadan waxaan ku hadlin oo aadan oran ilaah keliya ha la caabudo waxaanu kaa rajaynaynay oon kuu malaynaynay inaad nin aad iyo aad u fiican tahay laakiin hadda nin xun baad noqotay wey atanhaana ma waxaad naga nahiyeysaa an nacbuda inaan caabudno maa yacbudu aabaa'una wixii aabbayaashay caabudi jireen miyaad naga nahyeysaa inaanu caabudno ood noo diidaysaa wa innanaa la fii shakin haddana waxa weeye waxaanuba ku sugannahayba shaki baa nagaga kaa jira mima tadcuuna ilayhi muriib waxaan aad u yee noogu yeeraysidna annaga waaba ka shakisannahay oo waxaan caqiidaysannahay ma aha oo waxa weeye shaki baa naga jira inaad been noogu yeeraysid oo beenlow tahay ayaanba u malaynayna oo waxa weye waxaan shaki baaba nagaga jira oo waa ka shakisanaya see kuu rumaynaa leanna sababtu waxa weye iimaan meeshii kuma hayaan waa mushrikiin weeye sanamyo ayay yaqaaniin ilaahiyga subxaana qaadirkaa inay keligii la caabudo maay ogola markaasu waxa uu ku yidhi qaala yaa qowmi ara'aytu in kuntu calaa bayinati min rabbi qoomkaygii ka warrama buu yidhi haddii aan ku sugnahay calaa bayinati min rabbi arrin cad oo waxa weeye waadixa oo saxa oo saxiixo ilaahay xaggii ka timid wa aataanii minhu raxmatan naxariis ilaahay xaggii ka timidna ilaahay uu siiyey bal ka warrama buu yidhi faman yansurunii min allahi in casaytu yaa iiga gargaaraya haddaan ilaahay caasiyo sanamyadan aad meesha ku haysaan miya aniga ii gargaaraya bal ii sheega qofka ilaahay iiga gargaaraya haddaan ilaahay caasiyo famaa taziidunanii hayra taksi wax aad ii faa'ideynaysaan oo ii kordhinaysaan ma jirto aan khasaaro ahayn haddii aan ilaahay caasiyo marka sidaa daraaddeed waxa uu diidayaa oo u sheegayaa leeyahay anigu ilaahay caasihi mayo leanna waxa weeye ilaahay cid iiga hiilinaysa ma jirto haddii aan caasiyo weyn wa yaa qowmi haadihi naaqatullah hashii buu xusuusiyo wuxuu yidhi haadihi naaqatullah hashaani waxa weeye ilaahay baa ii soo diray waa mucjiso weeye markhaanti ka kacaysa inaa waxa weeye oo idinka idinku markhaantiya ah, oo waxa weye ida tusaysa inaan rasuul ilaahay soo diray ahay lakum aaya waa mucjisay idin toowataa aayad bay idii tahay fadaruuha taakul fii ardi illah isaga leexda dhulka ilaahay ha daaqdee walaa tamasuuha bisuu'in fayaakudakum cadaabun qariib ilaahay marka wuxuu ku khatimo waxau yidhi facaqaruuha way cirib jareen oo waxa weye hashi way dileen fa qaala markaasaa waxa uu ku yidhi tamatacuu fii daarikum halaathata ayaam saddex beri raaxaystaa la yidhi markay hashii dileen ayaa waxaa lagu yidhi saddex beri raaxaysta marka dalika wacadun gayru makduub kaasi waa ballan baa la yidhi aan la baajinaynin oon been ahayne saddex beri raaxaysta marka falama jaa'a amruna najaynaa saalixan ilaahay wuxuu yidhi markii arrinkaygii yimid oo waxa weeye ciqaabkii iyo cadaabkii uu soo degay najaynaa saalixan nabiyullaahi saalix waan badbaadinay waaladiina macahu iyo intii rumaysay biraxmatin minna naxariis ilaahay xaggi ka ahaatay wa min khizyi yowmiid yowmiid macnaha waxaan ka badbaadinay cadaab xun oo waxa weeye duleeyey oo waxa weeye dhibi dhibtii maalintaa ku dhacday reer tamuud oo cadaabkii ku dhacay oo hoojiyey nabiyullaahi saalex iyo intii rumaysay ilaahay waa ka badbaadiyey ina rabbaka huwa alqawiyu alcaziiz ilaahayna waa mid xoog badan oo waxa weeye casiiza ah oo aad iyo aad quwaddiisa u xoog badan tahay sharaf leh ilaahay wuxuu yidhi wa akhada aladiina dalamuu sayxa waxaa qaylaa qabsatay kuwii waxa weeye oo qabatay kuwii dhaalimiinta oo gaaloobay fa asbaxuu fii diyaarihim jaatimiin waxa ay waa beristeen iyagoo waxa weye ay noqdeen inay maaragtay afgemboosan yihiin oo waxa weeye gembi gembi inta u dhaceen mid walba oo waxa weeye afka ciidda gashaday isagoo mayda oo waxa weeye finish ay noqdeen oo la baabi'iyey kaan lam yaqnow fiiha waxaad moodaaba meeshaanba inayna weligoodba joogin oo cimri la siinin waxba ayna tarin awooddoodii quwaddii la siiyey nicmadii loo nicmeeyey wixii oo dhan inayna waxba tarin baad moodaa alaa ina tamuuda kafaruu rabbahum alaa bucdan litamuud aakhirana saasaa lagu odhanayaa oo waxa weeye cadaab baa waxa weeye lagu guraya adduunkii waa lagu cadaabay oo ilaahay waxa weye naxariistiisii waa laga dheereeyey oo cadaab bay la kulmeen qabrigana waa ku cadaaban yihiin oo barzakh cadaabba ugu baa aakhira markii la tagana waxaa la leeyahay alaa bucdan litamuud naxariistii oo dhan baa laga dheeraysiinayaa oo waxa weye markaa waxaa lagu gurayaa jahannama oo waxa weye halkaasay ku halaagsamayaan walciyaadu billah ilaahay ha naga nabadgeliyo jahannama aayadda lixdan iyo kow ilaa lixdan iyo sideed fii suurati huod ayuu aayadahaana ilaahay ku keenay sidoo kale fii suurati alxijri ilaahay wuxuu yidhi walaqad kadabat asxaabu alxijri almursaliin waxa ay beeniyeen asxaabu alxijri waa nimankii reer tamuud weeye waa meeshay deganaayeen waxay beeniyeen rusushii leannahu hal rasuul qofku hadduu beeniye baynu nidhi waa isagoo rusushii oo dhan wada beeniyey oo leannahu rusushu kulligood waxay wada doonayeen oo waxa weye ilaahay uu la soo wada diray tawxiid iyo waxa weeye kelimatu laa ilaaha ila allah waa isku wada mid weeye waa walaalo weeye meel bay ka wada yimaadeen ilaahay baa soo wada diray marka hal mid kii beeniya waxa weeye kulli iyagoo beeniyey buu la mid yahay wa aataynaahum aayaatina ayuu yidhi ilaahay aayaadkaygii baan siinay sida hashii oo kale fa kaanuu canhaa mucridiin way ka jeensadeen hashii bay ka jeensadeen oo isku dayan ihaadeen waxaan rumayn mayno oo waxa weye ay haddama dileen marka wa kaanuu yanxituuna min aljibaali buyuutan aaminiin guryo dheer dheer oo waxa weeye aamina oo waxa weeye ay isleeyihiin weligood dhibaata ku dheemayso guryahan haddaa gashaan ayay ka samaysteen buuraha oo waxa weeye buurahay qori jireen ba la yidhi oo naxti ku samayn jireen oo intay buuraha qoraan oo dhex galaan ayay halkaa gurye ka samaysan jireen dhagxanta dushooda fa akhadathum asayxatu musbixiin waxaa ku waaberiisatay maaragtay qaylo oo waxa weye waa la halaagay famaa agnaa canhu ma kaanuu yaksibuun waxa uma tarin buu yidhi marka ilaahay wax alla wixii ay maaragtay ay kasban jireen ama xoola ha noqoto ama awood ha noqoto ama waxa weye faan ha noqoto wixii o dhan waxba uma tarin waa halaagsameen wey fi suurati alxijri aayadda siddeetan ilaa siddeetan iyo afar ayuu ilaahay aayadahana ku keenay fi suurati alisraa ilaahay waxa uu yidhi wama manacanaa an nursila bilaayaati ila an kadaba biha alawaluun wa aataynaa samuuda annaaqata mubsiratan fadalamuu biha ilaahay halkan wuxuu inoogu caddaynayaa ilaahay wuxuu yidhi nagama mancinayso inaanu usoo dirno qolo walba inaanu aayado iyo mucjisooyin siino waxaanu u joojinnay kuwii horaa beeniyey marka kuwaana rumayn mayaan marka quraysh ayaa lala hadlayaa markaa oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka dalbanaysa inuu mucjizo keeno waxaa yihi kuwii horeba waa beeniyeen kuwaana ma rumaynayaan reer samuud waxaanu siinay hashii oo waadixu ay ujeedaan oo waxa weye hashuna waa inoo imaan doontaa qodob baynu ka dhigaynaa gaara habkii ay u timid iyo waxa weye noocay ahayd iyo waxa weye habkay u dalbadeenba waa inoo imaanaysa fadalamuu biha way ku gaaloobeen marka wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifa ayuu yihi marka ilaahay aayadaha sababta loo soo diro ilaahay usoo diro waxa ay tahay cabsigelin iyo waxa weye inay dadkii ku cabsadaan oo markaa waxa weeye ay ilaahay rumeeyaan oo iska daayaan maaragtay kufriga iyo dhibaatada ay banaanka ka maraan laakiin in istizaa laga qaado oo waxa weeye markaa hashii la dilo waa arrin aad iyo aad u cajiiba wey oo waxa weeye mashaakila oo kutusaysa nimankaa maaragtay gaalnimadooda iyo waxa weeye kufriga say ugu xeel dheeraadeen fii suurati israa aayadda konton iyo sagaal ayaa aayaddaasna ku soo aroortay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ku tafsiiliyey qisadooda haddana fi suurati shucara ilaahay waxa uu yidhi kadabat tamuud lmursaliin reer tamuud waxay beeniyeen rusushii oo dhan id qaala lahum akhuuhum saalix walaalkood saalix markuu ku yidhi walaalkood fi nasab weeye qabiilka ayuu walaal kula ahaa laakiin diin walaal kula ma aha leanno waxaynu in badan sheegnay haddii dadku mar diinta ku kala tagaan xagga caqiidada iyo diinta ayaa walaalnimada asalka ah taa wey marka diintii way ku kala tageen laakiin qaraabanimadii iyo waxa weeye qabiilkii dee way ka wada dhasheen oo isku qabiil bay galaan wey waxa uu ku yidhi markaa alaa tattaquun miidan ilaahay ka cabsanaynin innii lakum rasuulun amiin war waxaan idii ahay rasuul ilaahay ii soo diray oo idinkaa la iikiin soo diray amiina oo waxa weye aan waxba khiyaamaynin oo intii ilaahay ila soo diray baan idin soo gaarsiinaya waxna ku dari mayo waxna ka nusqaamin mayo war ilaahay ka cabsada fattaqu llaha wa adiicuun ilaahay ka cabsada oo waxa weeye anigana i adeeca haddana wuxuu u caddeeyey wuxuu yidhi wamaa as'alukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin wax ajire iyo wax hoolaan idinka raba ma jiraan anigu waxaan ajarkayga iyo wanaagayga aan ka rabaa ilaahaygii waxa weeye subxaana qaadirkaa oo caalamkao dhan abuuray kaa ayaan ka rabaa ajar anigu idinka waxba idinkama rabo wuxuu xusuusiyey markaa haddana waxyaalihii ay samaynayeen oo waxa weeye e, fasahaadka ahaa ayuu xusuusiyey oo waxa uu ku yidhi atabnuun atutrakuuna fi ma haahunaa aaminiin ma waxaad ka tegaysaan oo ka leexanaysaan dhulkan ilaahay ida dejiyey idinkoo aamina oo nabadgelye ah miyaad ka tegaysaan fii jannaatin wa cuyuun waxa weeye beero iyo ilo burqanayo ilaahay ida siiyey wa zuruucin iyo miro aad beerateen wa naklin dalcuhaa hadiin iyo waxa weeye beer eh, timirtiio inta baxday waxa weeye saa isku saaran oo waxa weeye bislaatay miyaad ka tegeysaan wa tanxituuna min aljibaali buyuutan faarihiin ma waxaad markaa aadaysaan kibir intaad ki qabtaan buuraha inta u baxdaan ayaa dhagxanta qoranaysaan oo waxa weeye cadibaad naftiinna gelinaysaan ood isugu faamaysaan oo waxa weeye markaa waxay samaynayaan baa la yidhi intay buurta dhakadeeda nin walba uu ka dhagaxa waaweyn uu qoro oo waxa weeye dalooliyo oo guri ka dhigo oo waxa weeye qurxiyo ayuu halkaa wuxuu leeyahy halkaasaan degayaanu buraha dhakadooda iyo kibir ayaa marka halkaa ay samaynayaan fattaqu llaha wa adiicuun war ilaahay ka cabsada oo adeeca walaa tudiicuuha adeecinina ayuu yidhi amra almusrifiin war kuwa dhulka fasahaadinaya oo waxa weeye xadgudubka samaynaya oo waxa weeye ilaahay aan ka cabsanaynin waxa weeye ha adeecinine aladiina yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun kuwa dhulka fasahaadinaya oo aan dhulka hagaajinaynin oon islaaxa keenaynin oo dhiigga daadinaya oo dadka dilaya oo dadka dhacaya oo kufriga dadka ugu yeeraya oo shirkiga iyo dhibaatada dadka ku samaynaya war kuwaa ha adeecinina ayuu yihi ee aniga i adeeca diin baan idinku yeerayaa caqiido saxiixa inaad ilaahay ka cabsataan iyo janno iyo wanaag baan idinku yeerayaa ciqaab baan idinka digaya iyo naare ilaahay ka cabsada ayuu yidhi markaasi waxa weeye ay u jawaabeen oo waxay yidhaahdeen markuu noocaa yidhi ayay waxay ugu jawaabeen waxay yidhahdeen qaaluu innamaa anta min almusaxariin waxaaba tahayba mid sixiran ama waxaa tahay mid sixiroowa oo labadaba culummadu way ku magacaabeen inay ka wadaan waxaa tahay sixirow adigaaba dadka sixrayo sixir baad wadataa iyo inaad tahay inay leeyihiin waxaa tahay mid sixiran oo waxa weeye nebi kastana sidaasaa lagu yidhi waa saaxir waa sixirow waa majnuun waa shaacir kulli waa lagu yidhi maa anta ilaa basharu miluna ayay yidhahdeen matiid annaga ilaa annaga qof nala mida un baa bashar baa tahay waxay halkaa ku dacninayaan see rasuul lagaaga dhiga adiga oo bashara maa meleg lasoo diro oo haddii ilaahay uu uu doonayo inuu dad noo soo diro oo diin noo soo dejiyo oo rasuul noo soo diro ma naloo soo diro waxa weeye meleg ayay leeyihiin fa'ti biaayatin in kunta min asaadiqiin aayad la imow bay yidhaahdeen mucjiso keen haddaa run sheegaysa markaasaa hashii ilaahay usoo saaray markaasu wuxuu ku yidhi qaala haadihi naaqatun lahaa waa tan buu yidhi hashaanaa ilaahay idii soo saaray lahaa shirbun walakum shirbu yowmin macluum waa lagu imtixaamay marka waxaa la yihi idinkuna biyaha maalin baad cabaysaan iyaduna maalin bay cabbaysaa maalinteeda u daaya ceelka idinkuna maalintiina caba reer samuud biyahay ku noolaan jireen oo dhan waxaa la yidhi idinkuna maalin baad leedihiin iyaduna maalin bay leedahay marka way inoo imaanaysaa maalintaa iyadu ay biyaha cabto ayay guri walba intay hor istaagtay baa la yidhi bay caana ka maalayaan markaasay weelkao dhan ka buuxsanayaan oo kulligood ka dhergayaan marka dhinacna waa laga imtixaamay oo marna waxaa lagu imtixaamayaa barwaaqo oo caano maalin walba joogtaa ah, waa barwaaqo wey dhinacna waa lagu imtixaamo waxaa la yidhi biyihii idinkana maalin baad leedihiin hashuna maalin bay leedahay marka labadii dhinacba imtixaan baa laga geliyey barwaaqana waa lagu imtixaamay dhibaatona waa lagu imtixaamay marka waxaa la yidhi marka dhibaataha taabsiinina walaa tamasuuha in waa looga digay haddaad hashaa xumaan taabsiisaan baa layidhi oo mashaakil ku samaysaan waxaa ida qabanaya cadaabun cadiib faya'khudakum cadaabun cadiim facaqaruuhaa marka way way cirib gooyeenoo way dileen hashii fa asbaxuu naadimiin kuwa shallaayay oo dhibaata ku dhacday bay noqdeen faakhadahum alcadaab ina fii dalika la'aaya ayuu yidhi ilaahay halkaa wuxuu ilaahay fii suurati shucaraa nebi kasta markuu ka sheekeeyo ilaahay wuxuu kusoo gebagabeeyaa inna fii dalika la la'aaya wamaa kaana akharuhum mu'miniin intooda badan ma rumaynaya haddaba marka bini aadmigii o waa noocaa dadka inta badan ilaahay rumayn mayaan oo waxa weeye iimaan saxiixa laga heli mayo oo waxay ku jiraan shirki iyo dhibaato iyo kufri ayay ku jiraan aayadaha boqol afartan iyo kow ilaa boqol konton iyo sagaal fi suurati shucara ayuu ilaahay halkaana kaga hadlay fi suurati namli ilaahay waxa uu ku yidhi walaqad arsalnaa ila tamuuda akhaahum saalixa aayadaha ayaan dul maraynaa kabacdi markaa ayaan qodob qodob u kala qaadaynaa haddii rabbi idno walaqad arsalnaa ilaa tamuuda aqaahum saalixa an icbudu llaha faidaa hum fariiqaani yakhtasimuun ilaahay markii uu u diray nabiyullaahi saalix reer tamuud oo uu ku yidhi markaa war ilaahay caabuda ayayba markaa laba qaybood inta u kala baxeen dood ay noqotay gaalo iyo muslim bay u kala baxeen qaarna waa rumeeyeen qaarna waxa weeye waa ku gaaloobeen markaasaa waxaa bilaabatay dood iyo inay murmayaan markaasaa waxa ilaahay waxau yihi marka qaala yaa qowmi buu ku yidhi lima tastacjiluuna bisayi'ati qabla alxasana maxaad u degdegsanaysaan xumaanta oo ciqaabta iyo cadaabka u dalbanaysaan oo xumaanta ku falaysaan maad xasanada iyo wanaagga dalbataan qabla alxasana wanaagga maxaad maaragtay jannadii iyo wanaaggii ma waxaad ka degdegsanaysaan ciqaab iyo cadaab lowlaa tastakfiruuna allaha lacalakum turxamuun haddaad ilaahay dembi dhaaf weydiisataan oo u toobad keentaan ilahay waa idin naxariisanaya waxaa mudantiin ilahay inuu idin naxariisto qaaluu waxay yidhahdeen dayarnaa bika wa biman macak waan ku baasaysanay bay yidhahdeen baasaysi weeye waan ku baasaysanay adiga iyo inta kula jirta ayaa dhibtoo dhan noogu wacan barwaaqaan ku jirnay wanaag baan ku jirnay dhib baad noo keentay saalixow qaala wuxuu yidhi daa'irukum cinda allah bal antum qowmun tuftanuun baasaysiga iyo dhibaatada aad maaragtay sheeganaysaan ilaahay xaggii bay ka timid waxaana tihiin qoom la fidnaynayo oo waxa weeye qoom la imtixaamay baa tihiin wey ilaahay wuxuu yidhi wa kaana fi lmadiinati tiscatu rahdin yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun sagaal baa koox waxaa jirtay sagaala oo waxa weeye sagaal nin bay ahaayeen mufsidiina oo dhulka fasaadinayay waa kuwii hasha dilay markii dambena saalix rabay inay dilaan qaaluu taqaasamuu billah way dhaarteen lanubayitannahu markay maantoo kale hashii direen ba layidhi oo waxa weeye uu nebi saalex uu yidhi markay saddex beri raaxaysta ayay habeenkii inta dhaa galabtii inta dhaarteen dhaarteenba waxay idhahdeen caawana isagaan dilayna adduunku baa isku baaboo hashii maanta haddaan dilnay saddex beri miyaana la siiyey caawana isagaan dilaynaa marka oo waa ka takhallusaynaa isagan lanubayitannahu caawaan miraynaa marka habeenimaan inta ku guurayno oo baabaa ka dhignay isaga iyo ahalkiisaba ayaan baabiinaynaa uma lanaquulanna waxaan odhanaynaa liweliyihi qabiilka odagii reerkii waxa weeye mas-uulka iyo odayaashii iyo ciddii waxa weeye dhaxalkiisa lahayd iyo waxa weeye magtiisa lahaydna waxaan odhanaynaa intaan dhaaranno maa shay inaa nahlika ahliya wa inaa la saadiquun dhaar baan isku xaabinaynaa waxaan odhanaynaa annagu ma aanu dilin waa inkiraynaa macnaha waxay ka soo wadaan intaanu dillo oo baabiinno oo reerkiisii iyo isagoo dhan baabiinno baan haddana inta dhaaranno waxaan ku dhaaranaynaa in aanu maaragtay annagu aanu shaqo kulahayn oo waxa weeye aanu dilin ayaan ku dhaaranayna ilaahay wuxuu yidhi wamakaruu makran wa wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun dhib bay maleegeen iyo dhibaato oo ay ku talagaleen shirqool ilaahay marka miyay ka badin karaan oo waxa weeye ilaahay baa iyagiina halaagay hadhowba inoo imaanaysaa tafsiilkoodu horta iyagiiba hameen iyaga lasii halaagayba oo waxa weeye kuwii saa u dhaaranayey qoomkiiba waa laga sii dedejiyey oo waxa weye ilaahay sii halaagay nb ilaahay wuxuu yidhi marka fandur kayfa kaana caaqibatu makrihim see bay noqotay maaragtay cirib dambeedkii dhibaataday ka shaqaynayeen iyo mashaakilkay ka shaqaynayeen cirib dambeedkeedii see noqday annaa damarnaahum wa qowmahum ajmaciin iyagiyo dhan waa baabi'inay iyaga iyo qoomkoodiiba eber baanu ka dhignay buu yidhi ilaahay markaasaa waxaa ilaahay uu yidhi haddana fa tilka buyuutuhum guryahoodii wa kuwaas baa la yidhi khaawiyatan iyaga oo ebera ah, oo waxa weeye dumay oo waxa weeye bololay oo aan cidina deganayn oo waxa weeye ebera ah, ayay guryahoodii halkaa haawanayaan bima dalamuu dulmigii ay sameeyeen sababtiisa ayay arrintaa ugu dhacday ina fii dalika la aayatan liqowmi yaclamuun qoom wax garanaya oo waxa weye aayad waxay u tahay oo ku tadabburaya oo ku caqlisanaya qofkii wax kala garanaya ilaahay wuxuu yidhi wanajayna aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun kuwii rumeeyey nebiyullaahi saalex oo mutaqiinta ahaa oo ilaahay ka cabsaday ilaahay wuxuu yidhi waan badbaadinay fii suurati namli aayadda afartan iyo shan ilaa kontan iyo saddex ayay aayadahana ilaahay kaga hadlay fii suurati maaragtay fasirat sidoo kale ilaahay wuxuu yidhi wa ama tamuuda fahadaynaahum fastaxabu alcama cala alhuda waxa uu yidhi ilaahay tamuud markuu reer caad ka soo sheekeeyey oo waxa weeye qisadii caad la dhameeyey ayuu ilaahay ku xijiyey wuxuu yidhi tamuud miyaa reer tamuud buu yidhi hanuun baan siinay oo waxa weye nebi baan u dirnay oo waxa weye mucjizaa la siiyey fastaxabu lcama indhala-aantii bay ogolaadeen oo waxay jeclaysteen gaalanimadii iyo kufrigii iyo shirkigii inay ku jiraan ayay jeclaysteen oo waa diideen caqiidadii iyo tawxiidkii saxiixaa faakhadathm saaciqat alcadaabi alhuuni bima kanuu yagsibuun waxaa qabsatay markaa cadaab aad iyo aad u khatara oo waxa weeye dhibaateeyey ayaa qabsaday oo waxa weeye baaba ka dhigay sababtii ay kasbadeen weeye marka ilahay wuxuu yidhi wanajayna aladiina aamanuu wakanuu yattaquun intii rumaysay oo mutaqiinta ahayd oo nebi saalax rumaysayna ilaahay wuu badbaadiyey fi suurati fusilat aayadda toddobiiyo toban ilaa sideed iyo toban ayuu ilahayna halkaa kaga hadlay fi suurati qamar ilaahay waxa uu yidhi kadabat thamud thamuudun binnudr reer thamuud waxa ay beeniyeen nebigii ilaahay usoo diray iyo wixii looga digay oo dhan waa beeniyeen oo waa diideen oo waxay yidhahdeen maxay cilad ka dhigteen fa qaaluu waxay yidhahdeen abasharan mina waaxida nattabicuhu innaa idan la fii dalaalin wa sucur haddii aanu raacna bay yidhaahdeen hal nin oo annaga naga mid ah oo waxa weye aan waxba na dheerayn haddaba dad baadiyoobay oo eber noqday oo aan waxba kala garanayn baan noqonay a ulqiya dikru calayhi min baynina ma waxaa lagu soo dejiye dikri isaga ama isagoona dhex jooga a siday qurayshna u tiri maaragtay eh, lawlaa nuzila hada alqur'aana calaa rajulin min alqaryatayni cadiim marka waxay diidayaan nebigii ilaahay doortay markaasay waxay leeyihin maa cid kale lagu soo dejiye haddii nin kale haddii lagu soo dejiyena way way ku gaaloobi lahaayeen waa isku mid weeye farqi uma dhexeeyo leanno kanba waa bashar oo waa rasuul ilaahay soo diray haddii ilaahay uu ka dhigo hadda isagana way ku gaaloobi lahaayeen wey marka waxay yidhahdeen aulqiya dikru calayhi min baynina bal huwa kadaabun ashir ma nin annaga naga mida oo bashara caadiya miyaa waxa weeye lagu soo dejiyey dikri bal waxa weeye iska daaya waa beenlow been abuuranaya oo aad u been badan wey markaasu waxa uu ku yidhi sayaclamuuna gadan man ilkadaabu alashir ayuu yidhi ilaahay way ogaan doonaan midka beenta abuuranaya oo mashaakilka samaynaya oo beenlowga ah bili bay ogaan doonaan markii dhibaatadu dhacdo wuxuu yidhi marka ilaahay innaa mursilu nnaaqati fitnatan lahum faartaqibhum wastabir nabiyullaahi saalix ayaa ilaahay la hadlay oo waxa uu ku yidhi sug baa la yidhi hashii baanu u diraynaa ay dalbadeen iyadoo fidno ah lagu imtixaamayo ayaan u diraynaa fartaqibhum wastabir us u kaadi baa la yidhi oo sabir oo waxa weeye u kaadi waktiga inta waxa weeye ciqaabtii ay ku imaanayso wanabi'hum u sheeg baa la yidhi ana almaaa qismatun baynahum biyuhuna inay kala bar u yihiin oo loo qaybiyey oo waxa weeye kullu shirbin muxtabar qolo walba maalinteeda cadaysa maanta hashaa leh idinkana biri baad leedihiin uma dhowaan ka dhaan maalinteeda ceelashoo dhan iyadaa ka cadaysa ha u dhowaaninina marka fanaadow saaxibahum fatacaadaa facaqa ninkii waxa weeye ayaan daranaha ahaa oo shaqiga ahaa oo inoo imaan doona oo waxa weeye sulaaf ayaa la yidhaahdaa magaciisa dib buu inooga imaanayaa oo aynu ku sharaxaynaa ayaa maaragtay qudaaf ibn qudaaf baa la qudaaf ayaa la yidhahdaa dib buu inooga imaanayaa magaciisa iyo waxa weeye sababta ku kaliftay oo dhan iyo inuu wacal ahaaba gadaal baynu ka caddaynaynaa sida waxa weeye caddaatay oo culummadu caddeeyeen bay direen xashiina markaasuu dilay weye oo waxa weeye uu cirib gooyey ilaahay marka waxa uu yidhi fa kayfa kaana cadaabii wa nudur cadaabkaygii seebuu noqday marka iyo wixii looga digayey iyo ciqaabtii ku dhacday maxay ku waaberiisteen marka innaa arsalnaa calayhim sayxatan marka dhibaatada ayay ku waaberiisteen leanna waxa weeye ma aynan ka fekerin in ay maaragtay marka horeba ay ka digtoonaadaan ee waxa weeye ciqaabta ilaahay ilaahay waxa uu yidhi marka innaa arsalnaa calayhim waxaan dushooda ku dirnay oo aan u dirnay sayxatan qaylo waaxidatan hal mid ah fa kaanuu kaashiimi lmuxtadi muxtadir waxa ay noqdeen ay maaragtay geedaha yaabiskaa oo kale oo burburay oo eber noqday oo dabayluhu qaadayaan oo kalabay noqdeen ilaahay wuxuu yidhi walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir wax kuwaan toomaya ma jiraan qur-aankii waa fududaynay oo fudayd baan ka dhignay oo waxa weeye in lagu waansado oo waxa weeye qofku uu ku waana qaato ayaa loo fududeeye war wax ku waana qaadanaya ma jiraan wey aayadahana fii suurati alqamar aayadda labaiyo eh, labaatan iyo saddex ilaa maaragtay soddon iyo labo ayuu ilahay halkaa kaga hadlay waxaan kusoo gebagabaynaynaa marka aayadaha ugu dambaysiinaynaa fi suurati maaragtay eh, ashams ilahay wuxuu yidhi kadabat tamuudu bidaqwaaha waa beeniyeen reer tamuud nebigii ilaahay waa beeniyeen kibir ayaana u geeyey iyo waxa weeye duqyaan iyo xadgudub idinbacata ashqaaha markii ay direenkoodii ayaan ka daraa oo waxa weeye inoo imaan doona magiciisa iyo taariikhdiisao dhan fa qaala lahum rasuulu rasuulullah ilaahay rasuulka ilaahay baa waxa uu ku yidhi naaqat allaahi wa suqyaaha war hashaa ilaahay iyo waraabkeeda iska daaya war hashaa ilaahay ha dilinina war war falaha ka qaado hasha ilaahay banaanka ka mara fakadabuuhu fa facaqaruuha way beeniyeen oo rasuulka ilaahay warkiisii waa diideen facaqaruuhaa hashiina waa dileen oo waxa weeye cirib ciribgooyo ayay ku sameeyeen markaasay dhulka inta dhigeen ayay kow kaga siiyeen haddaba halkaa marka waxaa ka garatay qoom dhaalimiina oon ilaahay ka cabsanaynin oo halaagsamay inay ahaayeen ayaa halkaa maaragtay ka garanaynaa wey fadamdama calayhim rabbuhum bidambihim fasawaaha walaa yakhaafu cuqbaaha ilaahay wuxuu ku khatimay inuu iyagii dhan baabi'iyey eberna ka dhigay haddana cid uu uga cabsanayo oo waxa weeye cirib dambeedkood cid uga cabsanayo iyo cid ilaahay weydiinaysa iyo cid kula xisaabtamaysa inayna midna jirin ayaa halkaa maaragtay lagu khatimey wey oo waxa weye ilaahay isagaa abuurtay kabacdina waxa weeye isagaa halaagay haddee yaa ilaahay la xisaabtamaya maaragtay wixii uu sameeye ilaahay cid weydiinaysa ma jirto wey haddaba aayadaha markaa halkaa ayaan uga gudbaynaa qisada ayaan marka qodobaynaynaa oo qodob qodob usoo qaadaynaa tafsiilinaynaa marka innaga oo waxa weeye soo qaadanayna aayadaha iyo axaadiista iyo waxa weeye kala saarsaarayna marka qodobka saddexaad waxa uu eh, odhanayaa khabaru caad wa tamuud cinda ahli lkitaab nimankaan la yidhaahdo reer caad iyo nimankaan la yidhaahdo reer tamuud ahlu kitaabka nimankii towraad ah towraad la siiyey oo waxa weye ta e, e, reer bani israa'iil iyo waxa weye nimankii hore oo kutubta la siiyey si fiican maaragtay taariikhdooda uma ay qorin qaala ibnu kasiir waxa uu leeyahay ilaahay in badan waxa uu xiriiriyaa kitaabkiisa marka uu sheega reer caad tamuud buu ku xijiya sida maaragtay fi suurati tawba ibraahim furqaan saad qaaf iyo kulli suuradahoo dhan wa yuqaalu waxaa la yidhi baa la yidhi ina haadayni alummatayni haatayni alummatayni laa yacrifu khabarahuma ahlulkitaab nimanka ahlukitaabkaa reer banu israa'iil oo waxa weeye nimankii nasaare iyo yahuud nimankaa maay aqoon ba yidhi labadaa qabiil taariikhdooda waxba kamay hayaan ba yidhi sababtu maxay ahayd waxaa keentay marka in ayna maaragtay arrintu ay nooqaan noqotay leanno carab bay ahaayeen oo xaggaasay deganaayeen oo waxa weeye isku dhul uma deganayn ba yidhi waxaa kaloo la yidhi kutubkoodii iyo diintoodii lagumaba sheegin laakiin wuxuu leeyahay ibnu kathiir raximahullah qur-aanka waxaa ku soo aroortay inuu nebiyullaahi muusa calayhi salaam in uu u sheegay oo waxa weeye qoomkoodii uu qoomkiisii uu la hadlay reer bani israa'iil oo uu uga digay wixii ay sameeyeen reer caad iyo reer tamuud siduu ilaahay aayadda qur-aankaa ku yidhi wa qaala muusa nabiyullaahi muusa ayaa qoomkiisa wuxuu ku yidhi in takfuruu haddii aad gaalowdaan siaad u dhantihiin antum waman fi lardi jamiica idinka iyo inta dhulka joogtoo dhan haddaad ilaahay ku gaalowdaan fa ina allaha laganiyun xamiid ilaahay gani buu idinka yahay mid la mahadiyo weeye uma baahna cidna oo waxa weye intuu idinkeeda halaaguu kuwo kale keenayaa oo waxa weye wuxuu idinkaga baahan yahay ma jirto alam ya'tikum miyayna idin imaanin naba'u aladiina min qablikum arrintii warkii hore dadkii hore wararkoodii miyayna idiin imaanin oo idinka horreeyey qowmi nuuxin reer nuux qowmi nuux wa caadin reer caad wa thamuuda iyo reer thamuud waaladiina min bacdihim iyo intii ka dambaysayba laa yaclamuhum ila allah ilaahay mooye cid kale oo og ma jirto jaa'athum rusuluhum bilbayinaat rusushoodii ayay waxa ula yimaadeen arrimo cadcad oo aayado cadcad sidaynu hadda qisatu saalix aynu ka sheekeynay in aayaddii caddayd oo hashii loo diray faradduu aydiyahum fii afwaahihim way diideen oo waxa weeye gacmahooday afka kaga celiyeen oo waxay dhahen waxa aad sheegaysaan qaadan mayne nagala taga wa qaaluu innaa kafarnaa bima ursiltum bih waxayna yidhahdeen waa ku gaalownay wixii laydinla soo diray wa innaa la fii shakin mima tadcuunana ilayhi muriid waxaan laydala soo dirayna shaki baan ka qabnaa oo waxa weye ma rumaynayno fi suurati ibraahim ibnu kathiir marka waxa u leeyahay waظaahiru ana hada min tamaami kalaami muusa calayhi salaam nabiyullaahi muusa inuu qoomkiisii saa ku yidhi ayaa waxa weeye aayadda daahirkeeda laga fahmaya laakiin waxaa la yidhi marka sababta markay ahaayeen baa la yidhi labadan qabiil laba qabiil oo caraba ma aynan isku mashquulin reer bani israa'iil inay taariikh ka qoraan oo waxa weye faraar ka qaadeen leannahu iyaga ka mid ma ahayn oo dad carabay ahaayeen oo xaggaa ka yimid oo shaqa ayna isku lahayn weye qaala ibnu kathiir marka wuxuu yidhi walmaqsuudu walmaqsuudu alaana dikru qisatihim hadda waxaan sheegaynaa buu yidhi qisadoodii iyo waxa weeye waxyaalihii dhex maray wamaa kaana min amrin iyo arrintoodu say ahayd wa kayfa naja allaahu nabiyahu sidii ilaahay uu nebigiisii saalix u badbaadiyey waman aamana bihi iyo intii rumaysay wa kayfa qadaca iyo siduu ilaahay u dabargooyey daabira alqowmi aladiina dalamuu bikufrihim gaalnimadoodii markay gaaloobeen iyo ilaahay si u halaagay ayaynu hadda soo qaadanaynaa marka iyo gaalnimadii iyo wixii ay sameeyeen iyo mukhaalafadii ay la yimaadeen iyo waxa weeye rasuulkoodii calayhi salaatu wasalaam ay beeniyeen nabiyullaahi saalix calayhi salaam ayuu marka aynu hadda dhex gelaynaa wey qodobkaa marka waxaynu ka qaadanay inay nimankan sida ibnu katiir inoo caddeeyey ahlu kitaabku inaynan laga helaynin taariikhdooda oo aynan aqoonin caad iyo reer caad iyo waxa weeye reer tamuud midna inay taariikhda ahlu kitaabka ku yar tahay oo waxa weeye aynan oolin haddii ay ku badan tahay iyo hadday ku yar tahayna wax inooga xiran ma jiraan innaga kitaabkeenna inta kusoo aroortay iyo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo aqwaashii saxaabada iyo waxa weeye salafu saalix aqwaashoodii ayaa inagu filan wax aan uga baahannahay reer bani israa'iil haba yaraatee ma jiraan wey waxaan usoo gudbaynaa marka qodobka afraad oo odhanaya saalix calayhi salaam yadcuu qowmahu liikhlaasi alcibaada cibaadadii iyo habkii uu ugu yeeray marka iyo kayfiyadii uu isticmaalay iyo dariiqii uu isticmaalay ayaynu markaa dhex gelaynaa oo waxa weeye aynu taataabanayna waxa aad sugnaatay marka qaala qaala ibnu kathiir raximahullah waxaan soo hormarinay buu yidhi inay ahaayeen niman caraba ah oo gaalo ah oo carabtii asalka ah inay ahaayeen oo reer caad ay ka dambeeyeen kuma aynan tusaale qaadan dhibaatadii ku dhacday reer caad iyo mashaakilkii ku dhacay iyo halaagii la halaagay kuma ayna tusaale qaadan sidaa daraaddeed bu waxa uu leeyahay nabiyullaahi saalix waxa uu ku yidhi markuu ilaahay uu u diray oo uu yidhi yaa qowmi icbudullah waatuu ilaahay yidhi wa ilaa tamuuda akhaahum saalixa markaasuu wuxuu ku yidhi yaa qowmi icbudullah maa lakum min ilaahin gayru qad jaa'atkum bayinatu min rabbikum aayado cadcad baa idin yimid oo waxa weeye haadihi naaqatullaahi lakum aaya war hashaas ayaa ilaahay mucjise ka dhigay faraha ka qaada oo ha taabanina ayaa la yidhi marka macalshaahidkeennu hadda waxa weeye waxa uu ku yidhi waxa uu ku yidhi marka uu xusuusiyey nicmadii ilaahay wadkuruu buu yidhi xusuusta oo waxa weye waxaada xusuusataan nicmada ilaahay idii galay xusuusta ayuu ku yidhi oo waxa weye id jacalakum khulafaa'a min bacdi caadin markuu idinka dhigay reer caad ka bacdi xusuusta ayuu ku yidhi oo waxa weeye reer caad markii ilaahay halaagay waa tan idinka uu ida keenaye war nicmada ilaahay xusuusta oo waxa weeye ciqaabtii ku dhacday ku taamila qaata oo reer caad wixii ku dhacay intaad ku cibro qaadataan kufrigan iyo dhibaatadan iska daaya ayuu leeyahay oo ilaahay ka cabsada wabawa'akum waxuu idadejiyey fi lardi dhulkii tattakhiduuna idinkoo ka samaysanaya min suhuulihaa qusuuran waxa weeye meelihii dabacsanaa ayaad waxaa ka samaysanaysaan guryo waaweyn oo waxa weye aad ku faakahaysanaysaan marka ilaahay ka cabsada ayuu leeyahay wa tanxituuna aljibaala buyuuta marka aayadaha baynu soo sharaxnay marka macalshaahidkan hadda ujeedno waxa weeye markii uu intaasoo dhan xusuusiyey oo uu ku yidhi fadkuruu aalaa'a allahi walaa tacthow fi lardi mufsidiin war aayadaha ilaahay xusuusta nicmada ilaahay xusuusta dhulka hafasahaadinine intaasoo dhan wuxuu u xusuusinayaa marka ay inamaa jacalakum khulafaa'a min bacdihim litactabiruu bima kaana min amriin wuxuu ilaahay gadaalkoodii idii keenay oo waxa weeye laydinka soo dabamariyey inaad idinkana kufri samaysaan ma aha ee waxa weeye inaad ku cibro qaadataan wixii uu maaragtay ilaahayga subxaana qaadirkaa dhibaatadii ku dhacday nimankaa iyo kufriga ay sameeyeen oo markaas aad ogaataan wixii ku dhacay ood ku cibro qaadataan aad samaysaan markaa bikhilaafi camalihim camalkii xumaa oo ay sameeyeen inta ka leexataan inaad tawxiid saxiixa iyo caqiido saxiixa la timaadaan ayaa ilaahay idii keenay weeye ee ma aha inaad gaaladii markii la dhameeyey oo la baabi'iyey idinkana intay iska timaadaan waa gaaloobaynaa waxaa suurtagal maaha wey oo waxa weeye looma baahna wuxuu ilaahay idinka soo dabamariyey oo dhulka laydii dhexal siiyey in aad ilaahay ka cabsataan marka qofku waa inuu mar walba ogaado marka ilaahay uu barwaaqada siinayo oo nicmada siiyey uuna u jeedo maalin walba dad la halaagayo maalin walba dad halaagsamaya ama dhulgariir ha ku dhaco ama diyaarada ha la dhacdo ama dagaalla ha ku dhinteen dadka maalin walba halaagsamaya oo aad u jeedid waa ciqaab min allahi weyi ciqaabtaa marka haddii ilaahay kaa badbaadiyey oo akhilmuslim oo waktilmuslima oo aad aragtid inaad nicmo ku jirtid waa inaad ku cibro qaadatid oo aad ogaatid haddii aad camal xun la timaadid oo ficil xun aad samaysid ood gaalnimo ku dhacdid ama macaasida bedisid inay suurtagal tahay oo waxa weye marka dhibaatadaa kugu dhacdo wuxuu ilaahay idii xalaaleeyey buu yidhi dhulkii inaad saa doontaan ugu raaxaysataan oo waxa weye aad ku raaxaysataan markaasaad intaad kibir samayseen ayaad takalluf iyo dhibaato samaynaysaan wa tanxituuna min aljibaali buyuutan faarihiin ay macnaha waxa aad buurihii ka samaysanaysaan dushoodii macnaha eh, guryo waaweyn oo waxa weye aad isugu faamaysaan oo aad aad u adkaynaysaan oo waxa weye aad kibir ku samaynaysaan waxa uu yidhi markaa intaasoo dhan markuu u sheegay ayuu waxay tahay macnaheedu faqaabiluu nicmat allahi bishukri war nicmadaa ilaahay idiin nicmeeyey ilaahay uga shukri naq oo waxa weeye shukrinaq la imaada shukrinaqiina marka waa maxay nicmada ilaahay waxaa shukrinaqeedu waxa weeye aliimaanu walcamalu asaalix iimaan saxiixa in ilaahay lagu xamdiyo iimaan saxiixa lala yimaado camal saalixa lala yimaado ayaa ilaahay loogu shukri naqaa kow waxaa ugu horraysa caqiidadaada inaas inaad saxdid akhilmuslima waktilmuslima oo caqiido saxiixa la timaadid oo waxa weeye ilaahay keligii aad caabudid aadan cid kale la caabudin dad badan oo maanta muslimiina oo haddii la yidhaahdo war ilaahay keligii caabud wuu xanaaqayaa wuxuu leeyahy anigu ilaahay keliyaan caabudaaye haddaad ilaahay keliya caabudid waxaan ilaahay ahayn ha baryo shirkigii oo dhan banaanka ka mar qabuuraha ha baryin awliyada ha baryin sanamyada waxa u qalin cidna waxa weeye waxaasoo dhan banaanka ka mar ilaahaygii ku abuuray keliya haddaad caabudaysid nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi adducaau huwa alcibaada ducadu waa cibaadaday ka mid tahay haddaad qof kala beridid ama awlaad ka beridid ama caafimaad ka beridid waxa weye waa inaad ogaatid inaad waxa weye shirka ku dhacday leannahu ducadu waa laba nooc weeye baryada qofka la barya laba nooc bay u kala baxdaa qofkii inaad ka beridid wax u awoodo lacag isii baa tiri maanta uu awoodo waxaa maanta ii qaba baa tiri wixii uu qofku marka saa u awoodi karo dhibaato malo waxa weeye waa wax caadiya oo macruufa taa cidna kuguma haysato midda lagu diidan yahay waxa weeye wax uunan awoodi karin oo awood u lahayn oo cilmi gayba oo ilaahay mooye cid kaloo awooda ayna jirin inaad taraahid waxa weeye sheekh cabdiqaadir jeelaani oo maanta ilmaan kaa raba sheekh aweysow ilmaan kaa raba inaad noocaa la timaadid ayaa laguu diidaya roobkii keen inaad tiraahid awowo fulanow maanta waxa haddaa ii samaysid xoolaan kuu qalaya taa weeye midda laguu diidan yahay oo waxa weeye shirkigaa oo aan la ogolayn waxa uu ku yidhi marka waxau leeyahay wa iyaakum wa mukhaalafatow waalcuduula can daacatii war waxaad iska ilaalisaan ilaahay inaad khilaaftaan oo aad ka leexataan daacadiisa haddii aad noocaa samaysaan ciqaab xun baa idinku dhacaysa oo waxa weeye ciqaab aad u xun ayaa idinku imaanaysa marka waxaa ka mid ahayd marka saasoo kale waxyaalihii uu ku waaniyey waxaa ka mid ahaa haddana inuu yidhi atutrakuuna fii ma haahunaa aaminiin fii jannaatin wa cuyuun wa zuruucin wa naklin dalcuhaa hadiin ay macnaha ma waxaad halkaan ka tegaysaan nicmada ilaahay idiin nicmeeyey dhulkaa wanaagsan ilaahay idinku nicmeeyey aaminka ah dabacsan aad u wanaagsan beerihii iyo ilihii iyo wax walba biyihii ayaaliin beerihii idii baxeen timirtii idii baxday oo waxa weye idii bislaatay fattaqu llaha wa adiicuun war ilaahay ka cabsada ayuu yidhi oo anigana adeeca oo ha adeecinina dadka musrifiinta ah oo waxa weeye gaaladaa oo gaaloobay alladiina yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun ay macnaha ujeedo waxay tahay marka haddaad kuwaan adeecdaan oo aniga ay adeeci weydaan waa inaad ogaataan wixii reer caad ku dhacay oo qowmu nuux ku dhacay oo idinka horreeya aad ogeydeen ayaa idinkana idinku dhacaya ilaahayna ma cajisa gelinaysaan ilaahayna idinkama jeclo kuwaa leanna waxa weeye xadiid saxiixaa ku sugnaaday inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha laa yanduru ilaa ajsaamikum ilaahay ma eegayo suwaradiinna iyo waxa weeye jirkaaga iyo waxa weeye qabiilkaa ka dhalatay iyo waan fiicnahay midna ma eegayo ilaahay ilaahay waxa uu eegayaa ilaa quluubikum wa acmaalikum acmaasha aad samaynaysaan iyo iimaankaaga iyo caqiidadaada ayuu ilaahay eegayaa haddii caqiidadaadu saxiix noqoto oo caqiido wanaagsan aad la timaadid oo caqiidadii salafu saalix aad raacdid min asaxaabati min annabiyi sala allahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo saxaabadii iyo taabiciintii iyo a'imadii asalafu asaalix caqiidatu ahlusunna waljamaaca caqiidadii saxiixa ay haddaad la timaadid markaa waxa weeye ilaahay wuu ku badbaadinayaa camalkaagana wuu aqbalayaa laakiin dadka mufsidiinta ama ahlu bidac ha noqdeen oo bidcaha ku fasaadiyeen dhulka ama dagaal ha ku fasaadiyeen ama macaasi ha ku fasaadiyeene marna ma haboona mana bannaana in la in la raaco oo la adeeco kuwa musrifiinta ah aladiina yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun marka fasahaadku waxyaalo badan buu ka yimaadaa dadka qaar inay ku fashahaadiyaan maaragtay ficil xun siday dadka kuwa dadka laynaya oo waxa weeye macaasida samaynaya oo waxa weeye irtikaabu almacaasi qaarna waxay ku fashahaadiyaan caqiide xun oo dadkiiba waxay ugu yeerayaan shirki iyo caqiide xun iyo baatil iyo waxaan bannaanayn intaasoo dhan waa fashahaad wey oo waxa weeye lama ogola oo ma banaano wey haddana markaase waxay ku yidhaahdeen oo ugu jawaa wuxuu ku yidhi haddana markaa oo u sheegay inuu waxa weeye yaa qowmi icbudullaha maa lakum min ilaahin gayru huwa ansha'akum min alardi wastacmarakum fiiha war ilaahaygiida abuuranaya ilaah kale melihidin buu yidhi ilaahay baa dhulkayda dejiyey oo ilaahaygiida abuuray weeye oo dhulkayda ka abuuray nebiyullaahi aadam buu tilmaamaya dhul baa laga soo abuuray waa tii dhoobo laga abuuray idinkana nebiyullaahi aadam baa ka timaadeen dhulkii baa ilaahay ida dejiyey oo waxa weeye ilaahay idiin nicmeeyey war ilaahay ka cabsaduu leeyay wajacalakum wuxuu idinka yeelay cumaarahaa kuwii dhulka deganaa oo ku raaxaysanaya ilaahay idinka dhigay markii uu halaagay qowma waxa weeye caad reer caad markii la halaagay ayaa waxa weye ilaahay saa idinku nicmeeyey idinkana sababta uu ilaahay saa idinku nicmeeyey oo idii abuuray oo xoolaha idii siiyey oo idii nicmeeyey oo idii irsaaqay oo risiqa idii waasiciyey ma aha inaad ku gaalowdaan ee waxay ahayd inaad qaabishaan ilaahay xaggiisa shukru nicma ood ilaahay u shukridaan oo waxa weye caqiido saxiixa la timaadaan iyo tawxiid saxiixa oo waxa weye marka aad ilaahay keliya caabudaan ayaa laydinka rabay ma aha inaad maaragtay aada la timaadaan arrintaas waa arrin aad iyo aad u khatara weye wastakfiruu buu yidhi war toobadkeenoo ilaahay usoo noqda oo ilaahay dembi dhaaf weydiista uma tuubuu ileyh haddana markaa ilaahay u toobad keena ay macnaha ka leexda oo ka dhex baxa oo dembigan iyo shirkigan ka dhex baxa weeye oo waxa weeye min shuruudi tawba waxaa ka mid a ah iqlaacu can dembi aliqlaacu can dembi macnaha dembigan aad ku dhex shirkaan ka dhex baxa oo ilaahay u toobad keena ayuu ka hadlaya fa inahu yuqbalu minkum waytajaawasu cankum sayi'aatikum wax alla wixii dembiga aad gasheenna ilaahay waa idii dembi dhaafaya oo waxa weye ilaahay waa idi cafiyaya oo waxa weeye xumaantiini waa laydii dhaafaya towbadiina waa laydinka aqbalaya ina rabbii qariibun mujiib ay macnaha qariibun wuu idin maqlaya oo idii dhow yahay oo waxa weeye waxba kama qarsoona mujiibun liman dacaa wa taaba ila allah waxa weeye liman taaba ila allahi wa anaab wa daca allah ilaahay qofkii barya oo u toobad keena oo waxa weeye ilaahay waa ajiibayaa haddii uu waxa weeye qof muslima ah yahay oo waxa weeye uu markaa caqiido saxiixa la yimaado ilaahay waxa weeye waa badbaadinayaa toobadiina waa ka aqbalaya waana u dembi dhaafaya fa ajaabuu lahu marka way u jawaabeen bal jawaabtoodii say noqotay aan fiirinno wanaaggaa markuu ugu yeeray oo nicimkii xusuusiyey nicmadii iyo barwaaqadii uu xusuusiyey wanaag oo dhan ugu yeeray maxay ku jawaabeen marka bal jawaabtoodii eeg akhilmuslima lmuslima si aynu ugu cibro qaadanno oo bannaanka uga marno waxay ku yidhahdeen qaaluu yaa saalixu qad kunta fiina marjuwan qabla hada ay qad kunaa narju an yakuuna caqluka kaamilan qabla hadihi almaqaala waxaan kuu rajaynaynay nin caqli leh oo fiican oo qabiilku ku xisaabtamo inaad tahay tabtaasay dadka maanta joogana isticmaalaan markaad xaqa ugu yeertid tawxiidka ugu yeertid wanaagga ugu yeertid oo tiraahdo war qabiilkan iyo dagaalkan iyo dhibaatadan iyo fitankan iska daaya war dadkaan aad laynaysaan faraha ka qaada war ilaahay ka cabsada ayay waxay leeyihiin hebelow nin fiican baad ahayd dadku waa kugu xisaabtamayey nin wanaagsan baad ahayd maanta waxa weeye qabiilkiiba waxaad leedahay iyo reerkii iyo ehelkaagii baad waxa weeye gargar iyo waxa weeye waxaad ka gabtay iyo waxa weye qaaraankii baad ka hartay markaad tiraad bixin maya anugu lacag dad lagu laynayo ayay leeyihin qaaraankii baad ka hartay nin waxa weeye gargarkiisii gabay ayaa tahay ayay maantana ku odhanayaan waa tabti ay ku lahaayeen reer tamuud maaragtay saalix calayhi salaam wax ay ku kala duwan yihiin ma jirto tacbiirtii iyo kalaamka habkii loo oranayey ayay qolaba si u tacbiirisay qolo walbana luuqadoodii ku sheegtaye kalaamku waa isku macno weyn leannu hadday nabiyullaahi saalix ku leeyihiin qad kunta fiina marjuwan qabla haada nin fiican oo lagu xisaabtamayaad ahaydoo caqli lah oo aanu filaynay inaad nin aad u fiican noqotid intaadan diinta iyo xaqa dadka ugu yeerin haddaba marka kuwa maanta joogana waa tabti wey islaamnimaba ha sheegto laakiin waxa uu ku leeyahay nin fiican baad ahayde maxaa saan kuu galay see baad qaaraankii iyo qabiilkii uga hartay oo waxa weeye dagaalkii iyo hawshii la gelayey maxaa qabiilkaaga uga hartay waxa aanu leenahay qof walba oo noocaa yaraada xadiidkii nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa waxa weeye daliil u ah oo wejiga lagaga dhufanaya waxaanu oranaynaa qof walba oo arrintaa deliishada nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man badaca bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu maalinta yooma alqiyaamaha qofkii camalkiisu dib dhigo oo camalkiisu waxa weeye uu eh, eh, qaadi kari waayo oo ka gudbin waayo jahanamo dusheeda maalintaa waxa weeye qabiil wax ma tarayaan maalintaa marka hadday qabiil wax tari waayeen maalin maalintaa ka daran qof bilo-aamniya ma soo marayso marka maalinta ugu daran oo qofka bilo-aamnigaa ah soo marta waa maalintaa weeye leanna waxa weeye sababtu waxay tahay jahanamo dusheeda ayaa la maraya marka jahanamo dusheedana waxa kaa gudbinaya waa camal saalixa haddaad camal saalixa marka maalintaa la imaan weyday oo jahanamo kaga gudbi weydid waxa weeye halkaan adduunka marka la joogo reer hebel dagaalka lala gelayo baa wax kaa badbaadinaya waxay noqonaysa ma jirto lacagta aad ku bixisidna jahanamay kugu tuurayaan waa inaad ogaatid aakhiro haddaba waa in laga digtoonaado wey markaasay haddana waad ujeedaa waxay ku ceebaynayaan diin baa dadka ugu yeeraysa sanam yaha laga tagaad leedahay shirkigii baa dadka ka naahiyeysaa wixii aabbayaasha laga soo gaaray ayaa dadkii u diidaysaa atanhaana an nacbuda maa yacbudu aabaa'una ma waxaad naga naahiyeysaa wixii aabbayaashay samayn jireen inaan samayno wa inanaa la fii shakin mima tadcuuna ilayhi muri waxaanu annagu shaki baanba ka qabnaa waxaan aad dadka ugu yeeraysid fa ajaaba lahum wuu u jawaabo wuxuu ku yidhi wa yaa qowmi in kuntu calaa bayinati min rabbi ka warrama buu yidhi ara'aytum in kuntu calaa bayinati min rabbi ka warrama buu yidhi haddii ilaahay agtiisa waxa weeye aan arrin cad ku socdo oo ilaahay isoo diray oo waxa weeye tawxiid layla soo diray bal ka warrama buu yidhi ilaahay uu isiiyey raxmad iyo wanaag yaa ii gargaaraya oo waxa weeye aakhire ii gargaaraya oo ilaahay haddaan caasiyo yaa ii gargaaraya haddaba marka qof walba maanta ku tadaburo odayaasha odhanaya waxa weeye dadkaa lagu khasbo oo waxa weeye dadka u daliishanaya qabiilka haddii aan qaaraankiisa bixin weyda waa lagaa saaraya waxaanu odhanaynaa siduu nabiyullaahi saalex ku yidhi qoomkiisii faman yansurunii min allahi in casaytu haddii aan ilaahay caasiyo qofkee ii gargaaraya yaa ilaahay iga celinaya famaa taziidunanii hayra taksiir waxaan khasaare aynu aada kordhinaysaan ma jirto walaa waxa weeye dadkaagu waxay wax kugu tari karaan qofka waxa ehelku ah akhi lmuslim wa ukhtilmuslima oo waxa weeye wax ku taraya oo qabiil aada wadaagtaan ninka waxa weeye kugu boorinaya inaad ilaahay adeecdid oo waxa weye dariiqii xaqaaga kugu toosinaya amaa kii dariiqii xaqaaga kaa leexinaya kaasi waxa weye aduu cadow kugu yahay waa inaad ogaatid wey ee kaa weligaa ka yeelin leannao shaydaan baa afkiisa ku hadlaya oo ibliis ayaa waxa weeye arrintan ka dambeeya wey qaala ibnu kasiir wuxuu yidhi raximahullah wa haada talatufun wuxuu wuxuu u dabcinayaa marka cibaaradii tartiib buu ula hadlayaa wuxuu leeyahay yaa qowmi ara'aytum in kuntu calaa bayin ma uu odhanin waad idinkaa khaldan waad waalantihiin ma uu caayin leanno aadaabu daaciya ayaa waxaa ka mid a ah. naftiisa wixii la yidhaahdo oo xumaanta naftiisa lagu sheego inuuna fiirin ee uu fiiriyo dacwada asalkeeda dacwada asalkeeduna waxa weeye udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana ugu yeer dadka dariiq saxa oo wanaagsan oo waxa weeye dariiq dabacsan leanna waatu ilahay lahaa nebiga ku lahaa walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlika haddii aad tahay mid aad adag oo waxa weeye aad u ad adag way kaa yaaci lahaayeen saxaabadoo dhan haddaba marka sidaa daraaddeed buu wuxuu adeegsanayaa nabiyullaahi saalix maaragtay liinu ljanib inuu u dabciyo wa xusnu ta'ati fi dacwati dacwada inuu tartiib ugu yeero ila alkhayr khayrka ugu yeero fama danukum buu leeyahay in kaana alamru kama aqu bal ka warrama buu yidhi haddii walaalayaalow oo waxa weeye qabiilkaygiyo ka warrama haddii aan sida aan sheegaya ay sax tahay oo waxa weeye aakhire cadaabkii ilaahay laydinku cadaabo adduunkana laydinku halaago anigana aad iraaci weydaan bal ka warrama oo waxa weeye hadda anigu haddaan been sheegayo oo waxa weeye haddaad idinku been sheegaysaan oo xaqii diidaan inta xaq idii keenay bal ka warrama haddii cadaabkii ilaahay marka yimaado famaa danukum maxaad marka waxa weye arrintiiba see noqonaysa maxaase idinka badbaadinaya ciqaabkii ilaahay haddii uu yimaado waa idinkaan ilaahay caasiyaya waa idinkaan shirkiga samaynaye maxaa idinka badbaadinaya ciqaabkii ilaahay haye qof kee awoodi kara inuu ilaahay idinka difaaco qof awoodi kara ma jiro sidaa daraaddeed ba wuxuu yidhi wax aad ii kordhinaysaan ma jirto oan khasaaro ahayn aniga haddaan ilaahay caafiyo ilaahay waa halaagaya idinkana waxaad ii kordhinaysaan ma jirto khasaaro unbaad ii kordhinaysaan marka intaadi khasaarin lahaydeen anigu ilaahay baan adeecayaa jidkii ilaahay baan raacayaa idinkana beri baan idinkahay wey markaasay waxay ugu jawaabeen haddana ereygii erey ka xun kii horeaba dabacsanaa oo waxay yidhahdeen marka hore nin fiican baan kuu malaynayna hadda haddana markaasay waxay ugu jawaabeen oo waxay yidhahdeen innamaa anta min almusaxari waxaaba tahayba min sixirow wuxuu yidhi ibnu kathiir raximahullah waxay leeyihin ay masxuuran waxaa tahay mid sixran laa tadri aan garanaynin laa yadri maa yaquul aan garanayninba macnaha inaka laa tadri maada taquul waxaan aad dhahaysid waaba nin sixran baa tahay ee maba garanaysid oo nin wax kala garanaya ma tihid ayay ka wadaan bal u marka ereybe ereygu ka xuyaaba iyagu isticmaalaya waa cadaawad weeye oo waxay fiirinayaan ereybe ereygu ka xuyaa inay u doonaan waxay ku yidhahdeen marka nin sixran baataa waxba kala garanaynin ee waxaan aad u yeeraysid muxuu u yeerayaa ilaa ifraadi alcibaadati lilahi waxdahu wa khalci ma maa siwaahu min alandaadi waxa u yeerayaa shirkiga in laga tago ilaahay keliyana la caabudo markaasay waxay leeyihiin midaan waxba kala garanayno isku darmay baa tahay oo la soo sixiray oo waxa weye sixran baa tahay waxaad moodaa inay odhanayaan kaanahum yaquuluuna inamaa anta basharun lahu saxaruna way soo aroortay waxaa macnaha qaar kood yidhaahdeen ay macnaha waxaa tahay nin sixirooga oo adaa dadka sixra ee waxaad leedahay min almusaxariin ee waxaad leedahay macnaha dad wax kuu sixra oo kalaamkan aad ka soo qaadatid ayaad leedahay marka qowlka daahirkaa waxa weeye inay leeyihiin adiga ayaa sixiran ama waxa weye kaasaa qowlul jamhuur ah inay tahay macnaheedu waad sixran tahay oo waxba kala garan maysid haddana markaasay waxay ku yidhaahdeen maa anta ilaa basharu miluna fa'ti biaayatin in kunta min asaadiqiin waxay dalbadeen marka aayad mucjisaan rabnaa bay yidhahdeen annaga waxaan aad sheegaysa yeeli mayno mucjise cad baan rabnaa oo caddaynaysa inaad waxa weye waxaagaana ay run tahay waxay waxay weydiisteen marka aayad waxa weeye bikhaariqi alcaada mucjisay weydiisteen wax aan dadku aqoonin oo mucjise a noo keen baa la yidhi haddii aad tahay rasuul ilaahay uu soo diray haddii aadan ahayn rasuulna hadda naga daa warka oo waxa weeye mucjise haddaadan la imaanin wax aad tahay ma jirto wey waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka ku xiga oo odhanaya qodobkaa waxaynu ka faa'idnay habkii uu dacwada ugu yeeray iyo dacwadii inuu gaarsiiyey oo waxa weeye uu dariiqii xaqaa ugu yeeray haddaba waxaynu usoo gudbaynaa marka eh, irsaalu naaqati aayatan calaa sidqi saalix calayhi salaam iyadoo loo diray marka hashi oo ilaahay hashii usoo diray iyada oo taasina ay tahay calaamad ku tusinaysa inuu nabiyullaahi saalix uu run sheegayo ayaa calaamad looga dhigay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qaala haadihi waatay dalbadeen markii hore oo ay yidhaahdeen noo keen wax calaamadoo mucjizaa markaasaa ilaahay waxa uu yidhi qaala haadihi naaqatun waxa uu ku yidhi marka qaala haadihi naaqatun lahaa shirbun walakum shirbu yowmin macluum tani waa waa hal buu yidhi idinkana maalin baad ceelka leedihiin iyo iyaduna maalin bay leedahay walaa tamasuuha bisuu'in fayaakudakum cadaabun cadaabu yowmin cadiim aayad kale waxay ku ahayd oo ilaahay yidhi maaragtay markii loo soo diray qad jaa'atkum bayinatu min rabbikum haadihi naaqat llahi lakum aaya fadaruuha ta'kul fii ardi illah walaa tamasuuha bisuu'in fayaakudakum cadaabun aliim intaasoo dhan marka awal baynu soo sharaxnay ilaahayna waatuu yidhi wa aataynaa tamuuda naaqata mubsiratan fadalamuu biha way ku kufriyeen marka mar alla markii hashi ay dalbadeen oo loo soo diray ayay haddana ku kufriyeen wuxuu leeyahay marka ibnu kasiir raximahullah waxa uu leeyahay waqad dakara almufasiruun nimankii mufasiriinta waxa ay sheegeen oo ahlu tafsiirku waxay soo guuriyeen inay maaragtay ay qisadaani ahayd inuu habkii loo keenay hasha iyo habkay u dalbadeen way kulmeen buu yidhi maalin bay kulmeen reer samuud meel bay ku kulmeen fii naadiihi meelihii ay fadhiisan jireen fa jaa'ahum rasuulullah nabiyullaahi saalex baa u yimid fa dacaahum ilallahi wuxuu ugu yeeray jidkii ilaahay wadakarahum wuu xusuusiyey wuu cabsi geliyey waxadarahum ciqaabkiibuu uga digey wacadahum wuu waaniyey wa amarahum wuu amray ilaahay ka baquu yiri fa qaaluu waxay ku yidhaahdeen lahu in anta haddii aad adigu hadda saacaddan aan joogno aad dhagaxaa nooga soo saartid hal dhagax bay ishaareen buu yidhi oo hashiina way sifeeyeen waxay dhaha hal noocaa u eg oo saa u eg haddii aad noo soo saartid oo tilmaantaa leh wadakaruu asnaafan awsaafan calaamaday u sheegeen oo aad noocaa noo keentid oo hal dhalaysa oo toban bilooda oo sid goysay haddaad noo keentid waxa waa qurmaynayna fa qaala lahum nabiyu saalex ayaa wuxuu ku yidhi ara'aytum in ajabtukum haddii la idinka ajiibo arrintaa oo ilaahay intaan baryo ilaahay iga ajiibo oo waxa weye hashii la idiin keeno sidii aad u dalbateen may rumaynaysaan oo ma raacaysaan waxaan la imid iyo caqiidadaan la imid qaala waxay idhaha nacam waan raacayna haddaad dariiqa habkaa noo keentid waxaan ogaanaynaa marka inaad mucjiso la timid waana ku rumaynaynaa ilaahay buu beriyey marka waxa uu meeshiisii buu tegey uu ku tukan jiray ilaahay buu beriyey markuu ballan ka qaaday iyagii ayuu ilaahay beriyey oo salaad galay ilaahay buu beriyey oo wuxuu yidhi ilaahu hashaa ay dalbadeen usoo saar markaasaa waxa weeye ilaahay hasha usoo saaray magicii ay dalbadeen ayay iyagoo eegaya hashii kasoo dhex baxday baa yidhi intuu waxa weye sidii hal dhalaysoo kale intay foolatay dhagixii fooshay ayaa waxa weye hashii ka soo gooday hal toban bilooda oo dhalaysa habkii ay u dalbadeen tilmaamihii ay sameeyeen ayaa hashii dhagaxii ka soo baxday baa layidhi falamaa caayanuuha markay arkeen marka ayay yaabeen oo arrintii aad iyo aad ula weynaatay oo arrin khatara ay noqotay fa aamana kahiirun minhum rag badan baa rumeeyey oo meeshii joogay ayaa yidhi allayla arrintaani qofkii caqli leh oo ilaahay khayr la maaga marka waa rumaynaya waxay yidhaahdeen arrintaani marka arrin uu ninkaani samayn kara ma aha waa mucjiso weeye dhagax geel dhalaya weligii lama arag leanno dhagax ma dhalo oo waxa weye dhagax meel iska fadhiyo oo waxa weeye hal dhalaya waa arrin aad iyo aad loola yaabo markaas waxay yidhaahdeen qaar badan baa marka rumeeyey qaar intii badnayd laakiin waa diideen waatuu ilaha lahaa fadalamuu biha ay jaxaduu biha walam yattabicuu xaq walam yatabicu alxaqa bisababiha ma ay raacin ay akharuhum intoodii badnayd ma ay raacin oo way diideen oo way ku gaaloobeen marka wuxuu yidhi ibn ibnu kahiir raximahullah wa kaana ra'iisu aladiina aamanuu junda ibna camar nin la oran jiray oo waxa weeye eh, ibn makhallaad ibn labiid la oran jiray ayaa waxa weeye madax u ahaa raggii rumeeyey macnaha ninkaasi raggii madaxda ahaa buu ahaa oo waxa weeye wuu rumeeyey oo raggii awalna cidda madaxda u ahaa ayuu ka mid ahaa marka hashii buu rumeeyey isagu oo markuu arkay ayuu nabiyullahi saalex rumeeyey oo wuxuu yidhi arrintaani waa arrin mucjisaa wey wa kaana min ru'asaa'ihim raggooda madaxda uu ka mid ahaa wa hama buu yidhi marka ibnu kathiir waxa ay ku hamiyeen baqiyatu alashraafi bilislaam intoodii kale oo madaxda ahayna waxay is yidhaahdeen war ma rumaysaan oo maanta ma ashahaadetaan oo nebiga ma raacdaan fasaddahum laakiin shaydaankii baa dhinac uga soo baxay oo rag kale adeegsaday markaasuu wuxuu adeegsaday nin la oran jiray du'aad ibna camar ibna labi iyo waxa weeye nin kaleo la ohan jiray xabaab oo waxa weeye saaxibu awthaanihim waa ninkii waxa weeye sanamyada hayay oo waxa weeye sanamyada madaxda u ahaa warabaab ibn ibn ibn ibniscar nin la ohan jiray nimankaa ayaa ka diiday oo waxa weeye dadkii inta la hadloo ku qayniyey yidhi maaragtay ma waxaad ka tegaysaan waxa weye wixii aabbayaashiin aad ka soo gaarteen oo dadkan waxa weye waxaad raacaysaan waxba kala garanaynin oo suha sufahada ah ayay idhaahdeen marka halkaa waxaa inooga caddaatay dadkii laba nooc bay u kala jabeen markii aashii soo baxday qaar rumeeyey iyo qaar diiday ayay u kala jabeen oo saasa halkaa inooga caddaatay marka ayaa haddana wuxuu yidhi marka ibnu kasiir raximahullah wa dacaa junducun jundac ninkii la ohan jiray oo waxa weeye aynu niri wuxuu ahaa ninkii madaxda ahaa oo intii rumaysay madaxda u ahaa oo dadkii rumeeyey oo jundac ibnu camar ayaa wuxuu u yeeray nin ilma adeer ay ahaayeen oo isagana madax ahaa oo waxa weeye cidda madax u ahaa oo shihaab la oran jiray ibnu khaliifa ayuu u yeeray wa kaana min ashraafihim dadkii waxa weye madaxda abuu ka mid ahaa gaar buu ula hadlay oo wuxuu yidhi war warniyow islaam arrintaani waa caqiida wey ilaahay baa waxaan soo diray warniyow iska islaamo waxa weye na soo raac fahama bilislaami wuxuu ku hamiyey oo ku sigtay inuu islaamo fa nahaahu ulaa'ik kuwiibaa marka nimankiibaa u diiday du'aab iyo ayaa inta utegay tegay yidhi war waxyow doqonkaayo ma dariiqii baad ka leexanaysaa aabbayaasha waa sidii nebiga calayhi salaatu wasalaam maalintii abu daalib markuu u tegey oo uu yidhi yaa cami qul laa ilaha ila allah abu jahal iyo inta soo beedeen ay ku yidhaahdeen atarqabu can millati cabdilmuطalib ma waxaad ka leexanaysaa oo nacaysaa diintii cabdilmuطalib markaa uu gaalnimadiisii ku dhintay marka waxa weeye julasaau suu dhibaatadaasay leeyihiin dadka xunxun oo lala fadhiisto sidaa daraaddeed marka ayaa nin muslimiintii ka mid ahaa oo islaamay oo la oran jiray mihrash ibn eh, ibn gunma ayaa waxa weeye gabay ka tiriyey oo waxa weeye ka gabiye waxa uu yidhi waxa uu ku yidhi buu yidhi marka ibnu kathiir soo guurinaya waxa uu yidhi markuu ninkaa shihaab uu ku sigtay inuu islaamo oo markaa waxa weeye ina adeerkii markuu la hadlay ninkii jundac oo muslimka ahaa oo waxa weye raxim allah ilaahay u naxariisto uu u u yeeray oo diinti ugu yeeray oo uu ku sigtay inuu islaamo oo kuwii kale u diideen oo uu gaaloobay ayuu markaa gabay ka tiriyay ninkaa muslimka waxa uu yidhi wa kaanat cusbatun min aali camrin qayb koox ka mida min aali camrin cusba waa koox weeye marka koox ka mida reer aali camri waa jiribkii ay ahaayeen jundac iyo shihaab weeye ayaa waxay ugu yeereen ilaa diini nebiyi dacow shihaaba dacow shihaaba waxay ugu yeereen diintii nebi saalex ayay shihaab ugu yeereen marka shihaabna nin madaxa u ahaa oo aad iyo aad madax u ah casiiza tamuuda kullihim wuxuu ahaa nin aad iyo aad kullihim jamiica nin waxa weye shihaabkaani wuxuu ahaa nin madaxa oo reer samuud oo dhan ka dambeeyaan oo aad iyo aad loo ixtiraamo fahama bian yujiiba walow ajaaba waxa uu ku sigtay oo ku hamiyey buu yidhi inuu ajiibo oo waxa weeye uu diintii qaato oo islaamo marka wuxuu leeyahay walow ajaaba haddii uu ajiibi lahaa oo waxa weye maalintaa uu islaami lahaa laasbaxa saalixun fiina casiiza saalix wuxuu nagu dhexdayadaa noqon lahaa mid casiiza oo la jecel yahay oo aad iyo aad qaymo u leh leanno sababta waxaa keenaya haddii ragga madaxda ay rumeeyaan oo waxa weeye nebiga ay raacaan dadka raaciyadaana waa raacayaan oo dadka madaxda ahay ka dambeeyaan qabiilku way raacayaan markaa nebiga calayhi salaatu wassalaam wamaa caddaluu bisaaxibihim du'aaba ma ay raaceen oo waxa weeye ninkii du'aab waa ninkii ka hor istaagay inuu islaamo oo waxa weeye ninkaa had ma aynan maaragtay raacin weye walakina alguwaata nimankii xumaa min aali jacfarin waa du'aab iyo qabiilkoodii ayaa waxa weeye tawallow bacda rushdihim dubaaba markii ay rushdigii arkeen oo hanuunkii arkeen ayay jeensadeen marka marka halkaa wuxuu ku caddaynayaa ninkaa gabaygaa haddii ay rumayn lahaayeen oo nebi saalex maalintaa raaci lahaayeen adduun iyo aakhiraba inay liibaani lahaayeen nebiguna waxa weeye uu dhibta ka raysan lahaa ciqaabna ay timaad ayna timaadeen ayuu halkaa ku caddaynaya halkaa marka waxaa inooga caddaatay inay waxa weeye ay kala qaybsameen oo qaybna ay rumaysay oo waxa weye xataa raggii madaxda ahaa ay kala qaybsameen oo qaybi ay rumaysay sida jundac iyo raggaa la mid ah inay rumeeyeen nebigii oo yidhaahdeen annagu mucjisada ilaahay kuma gaaloobayno waa raacaynaa dariiqa ilaahay walihaada qaala lahum saalix calayhi salaam nabiyullaahi saalix ayaa sidaa daraaddeed wuxuu ku yidhi wayaa qowmi haadihi naaqatullah leanno waxa weeye hashaani ilaahay baa keenay wuu og yahay isaguna inuuna keeni karin iyaguna waa og yihiin inuusan keeni karin marka waa hal ilaahay soo diray marka maadaama ay tahay hal ilaahay soo diray war ha ku gaaloobinina qoomkaygiyo war ha dilinina oo iska daaye waxay taasi kutusaysaa marka daliilan inay daliil waxay u tahay cad calaa sidqi saalix calayhi salaam inay waxa weeye daliil cad u tahay wixii nabiyullaahi saalix uu la yimid iyo nebinimadiisa iyo inuu ilaahay soo diray inay waxa weeye bay caddaynaysaa marka war ilaahay ka cabsada ayuu leeyahay marka oo iraaca fadaruuha ta'kul marka waxaa ka horreysa fadaruuha ta'kul fii ardi illah war iska daaya dhulkaa ilaahay ha daaqdee ayuu yidhi oo faraha ka qaada marka wuxuu leeyahay ibnu kathiir haadihi naaqatullah marka la leeyahay waxaa laga wadaa idaafatu tashriif weeye laakin waxa weye wax walba waa baytullah oo kale waa la sharfayaa leannahu xaramka markii laga hadlayo ama masaajidka oo kale waatan la yidhahdo buyu buyuutullah wuxuu yidhi marka ibnu kasiir raximahullah faitafaqa alxaalu calaa an tabqa hadihi annaaqa bayna adhuriin waxay noqontay arrintii marka inay hashaani dhexdooda joogto oo ay faraha ka qaadaan tarcaa xaytu shaaa min ardihim dhulkoodii bay daaqaysaa way iska soconaysaa biyihii bay ku soo arooraysaa oo cabbaysaa maalin bay iyaguna biyaha leeyihiin iyaduna maalin bay leedahay ceelkii bay ka cabbaysaa marka fa kaanuu yarfacuuna xaajaatahum arrintii marka maantoo kale markay hashii biyihii leedahay iyagu ceelkii aadimayaane mayaane bay sugayaan marka oo maanta hadday haraadsan yihiin waa inay sugaan bay ku khasban yihiin wa yuqaalu lahum waxaa la yidhaahdaa inahum kanuu yashrabuuna min labaniha caanahooda caanihii hasha ayay cabbi jireen axaadiis baana ku sugnaatay oo dibbay inooga imaanaysaa marka aynu ka hadlayno markuu nebigu soo maray meeshii hashu ay ka cabbi jidhay iyo wixii uu ka yidhi wuxuu yidhi marka ilaahay haddana marka walihaada qaala tacaala lahaa shirbun walakum shirbu yawmin macluum idinkana maalin baad biyaha leedihiin baa la yidhi iyaduna maalin bay leedahay faraha ka qaado ha u dhowaananina laakiin maxay ahayd hashu fitan bay ahayd waa lagu imtixaamay markay nebigii diideen oo ku gaaloobeen ayaa lagu imtixaamay iyaga leannu ilaahay baa yidhi innaa mursilu naaqata markay hashii dalbadeen marka aayadaha ilaahay in la dalbado ma habboona mucjise ilaahay lagama dalbado haddii mucjise ilaahay laga dalbado oo lagu gaaloobo waa la halaagsamayaa markaa fitnatan lahum nebiguna waa inoo imaan doontaa iyadoo uuna leeyahay ha dalbanina aayadaha ilaahay oo mucjisa ha dalbanina marka sidaa daraaddeed ayaa waxaa lagu yidhi suga baa la yidhi sug baa la yidhi nebi saalexow fartaqibhum wastabir u kaadi baa la yidhi oo waxa weeye u sabir arrinta ayaa imaan doonta inta xaqi ilaahay imaanayo oo layda kala saarayo iska sabir baa la yidhi marka oo dhibta iyo mashaakilka ay kuu geysanayaan u sabir marka fasayaatiika alkhabaru khabarkii ayaa imaanaya oo waxa weeye ilaahay agtiisa xukumkii markuu ka soo dhammaado oo waxa weeye ilaahay uu xukmiyo ayaa markaa xukumkii kuu imaanaya wanabi'hum u sheeg ana almaa'a qismatun baynahum kullu shirbin muxtada hasuu dhowaaninaa la yidhi hashaa maalinteeda biyaheeda iyadaa leh ceelka iyadaa maalintaa ka cabaysa ha u dhowaaninina marka marka qodobkaas wuxuu inoo caddeeyey oo waxa weeye waadix inooga dhigay nabiyullaahi saalex calayhi salaam inay nimankaa iyagu hashii ka dalbadeen hasha iyagaa dalbaday iyagaa sidaa mufasiriintu u yidhaahdeen iyagaa dalbaday hasha oo waxa weeye tilmaantay oo yidhi hasha noocaasaan rabna markay dalbadeen marka oo iyagii ay dalbadeen oo noocii ay u rabeen ay u dalbadeen ayaa loo soo saaray markii loo soo saaray marka ayay kala qaybsameen marka markaas hashi loo soo saaray ayuu wuxuu yidhi wataa hashi aad dalbateen haadihi naaqatu llahi lakum aaya wataas buu yidhi hashi aad iga dalbateene calaamad bay idiin tahay iyo aayade raaca marka oo rumeeya qayb baa rumaysay marka ninkaa jundac la ohan jiray oo waxa weeye ra-iiska ahaa oo waxa weye raggii madaxda ah ka mid a ayaa laga magacaabay raggii rumeeyey oo waxa weeye aad iyo aad raggii wanaagsanaa oo waxa weeye u degdegay iimaanka ayuu ka mid ahaa baa la yidhi rag badan oo kalena waa rumeeyeen marka waxa weeye qaybna waa diiday wakaa marka ninku ka gabyeeyo oo waxa weeye sheegaya tusaalihii iyo dhibaatadii keentay inay diidaan leanno sababtu waxa weeye markii hashii lo ay arkeen oo qaybtaani ay rumeeyeen nimankii mu'miniinta waxay bilaabeen marka inay dadkii la hadlaan inay waaniyaan oo dhex galaan sidii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii abubakar ay rumeeyeen ay saxaabadii bilaabeen inay dadkii waaniyaan oo nin walba dadkiisii dhex galo oo uu la hadlo oo xaqa ugu yeero ayay bilaabeen dacwaa bilaabatay dacwadii marka markay bilaabatay ayay markaa iyagiina waxay isku dayeen inay difaac galaan qoladii gaalada ahayd du'aab oo kale iyo maaragtay xabaab iyo nimankaa la yidhaahdo ayaa waxay galeen marka inay difaac galaan oo dadkoodii waardiyeystaan oo waxa weeye raggii madaxda ahaa ay ku boorriyaan inayna waxaan yeelin oo waxa weeye ayna raacin ayay waxa weye isku dayeen iyagiina marka waxa weye waa sidii abujahal oo kale iyo abulahab iyo ay nebiga u gelayeen ayay iyagiina u galeen leannahu e, meesha waxaa jooga ibliis lacanahu llah ibliis baa meeshii jooga oo shaqaysanaya oo waxa weeye qeybtii waxa weeye uu isagu ku shaqaysanayey ayuu leeyahay haye idinkuna ducada wada oo dacwadii wada oo waxa weeye iska celiya nimankan yaa layda duufsanin oo layda ka kaxaysanin dariiqiinii aada weligiin kusoo socoteen iyo waxa weeye wixii aad aabbayaashin ka soo gaarteen haddaba halkaa marka waxaa kaaga caddaatay masiibada ay leedahay dadka xun oo waxa weeye la raaco iyo waxa weeye fitanka iyo dhibaatada ay leedahay ayaa halkaa marka kaaga caddaanaysa waxay isku marka sidaa daraaddeed ayuu markaa nabiyullaahi nuux calayhi salaam ayuu ka jeensaday waxaa marka inoo imaan doonta qodobka ku xiga oo waxa weeye iyagoo markaa haddana isku dayaya markay nebigii diideen oo waxa weye ay gaalnimadii ku adkaysteen kuma joogsan gaalnimadoodii leanna waxay isleeyihiin haddii aad jaan ku joogtaan oo nimankan faraha ka qaadaan dacwadii waa badanaysa dad badan baa rumaynaya waa laydaka badanaya sidii qurayshba ku dhacday oo kale waatuu cumar ibnu khadaab laga wariyey maalintuu islaamay inuu yidhi wallaahi haddii aan saddex boqoloo nin noqonno ama maka annagaa idinka tegayna ama idinkaa nooga tegaya marka dacwadu markay dadka dhex gasho oo diintii faafto way badanayaan dadkii dad badan baa rumaynaya dad badana hadday rumeeyaanna hadhow markaas dadkii islaamka ahaa dacfigii iyo waxa weeye gumaysigii la gumaysanaya waa ka baxayaan difaac bay gelayaan markaa dagaal baa imaanaya jihaad baa bilaabanaya marka waxa weeye dadkii loolan baa imaanaya markaa sidaa daraaddeed bay waxay bilaabeen marka inay galaan in ay maadaama ay rumayn waayeen inay waxa weeye dadkoodiina ceshadaan oo waxa weeye aada iyo aad ugu dadaalaan inayna dadku rumaynin oo xaqi ay hor istaagaan marka kabacdi markaa waxaynu usoo gudbaynaa qodobka dambe aynu ka bilaabaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala qeybta dambe iyagoo intaa hashii beeniyey oo ku gaaloobay